waxaan weydiisanaynaa بأسmاء الxusنى وصفاaت العuلى inuu ka dhigo liqاء maqبuula oo ilaahay subحaanaه وataعaalى uu naga aqbalo kelimadeennan waxay ku saabsan tahay mawduuع runtii aad u ballaarhan oo hal muxaadaro iyo laba toona aan lagu soo koobi karin oo lafdhabar u ah basharka ama khaasatan dadka muslimiinta iyo qaabjiritaankooda calaaqa lale cibaadada allah subxaanahu wa tacaala calaaqa lale jiritaanka bini aadamka calaaqa lale aakhiro iyo adduun labaduba mawduucaas waxaa weeyaan asacaada azawjiya wanaajinta guurka ama baraarinta eh, guurka ama dhismaha guurka ama habsocodmaadka ama habsamida guurka ama horumarinta eh, guurka iyo qoyska waxaad doontay intaasoo kelimaadba tafsiirkeeda way geli kartaa sacaadadu kelimada sacaada waa wanaajin weeye ama wanaag weeye marka wanaaggii guurka ama baraarinta iyo wanaajinta guurka mawduuceenna waxaan u kala qaadaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala awalan hordhac ama muqadimo wax loo yaqaano oo sawir horta guurow maxaa tahay ama qoysow muxuu yahay aanu hordhac u samayno haaniyan qaabka uu ku hagaagayo guur guurka iyo guriguba oo saddex qayb aan u qaybinayno asbaabo mushtaraga oo zawjada iyo zawjka laga rabo iyo asbaabo ay ku kala duwan yihiin oo mid kasta geestiisa looga rabo zawjadana laga rabo zawjkana kuwaa laga rabaa zawjadana waxbaa laga rabaa awalan zawj guur muxuu yahay guur qof kasta markuu guursanhayo ama gabadh ha aadama ama wiil ha aad muxuu u guursanhayaa wiil haddaad tahay maxaad u guursanaysaa waayo waxaad u guursanaysa maxay tahay gabadh haddaad tahay maxaad u guursanaysaa haayuhu iyo olojeedada laga leeyahay ay ka dambaysa maxay tahay waxyaab haddii la weydiiyo dhallinyarada dhallinyarada iska daaye dadka waaweyn hata naftirkooda haddii la weydiiyo oo la yihahdo limaada tatasawajta maxaad u guursatay waxaa dhici karta ama dhacday ama istiftaha ama yani laga qaaday aftida dadka laga qaaday sida bugaagta qaarkood lagu qoray ama kutubta qaarkood lagu soo qoray boqol kiiba lixdan jawaabahay bixinhayaan inay waxay kutusinaysaa inay waxbaba ka ogeyn waxa guur layahay mid wuxuu leeyahay dadkii lebalkayla lahaay oo dhab way wada guursadeen saas darteed keligay baa meesha kusoo hadhay gabadh waxay leedahay anu carruur baan rabaa inaan dhalo ku kale wuxuu leeyahay waalidkay baa ii guuriyaan warba kama hayninba maxaa la yidhi gabadh baa lagu doonay ninba meel buu ku dhufanaya boqol kiiba lixdan muhimada uu guur lahaa waxba kamay og mid kale wuxuu leeyahay waan taqadum sinigayga dadayda waan weynaaday markaa de waxaan intaa in ka badan inaan sii joogo de wax faaida iguma jiro mid wuxuu leeyahay waktigaa igu socda ninba wax buu leeyahay marka midba meel buu ku dhufan idan boqol kiiba lixdan jawaabahay bixinayaan waxay ku tusinaysaa inayn macnaha guurka iyo maqsaha shareecadu ay ka leedahay o dhan in waxba ka ogeyn saa darteed waxaa la yihahdaa alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi shayga markaad xukumaysid waa caddaan waa madow waa green waa balaag waa blue markaad leedahay white waxaa markii hore waxaa xukunka intaada magacaada u bixina waxaa ka horeeya sawir baad ka qaadatay waad fahamtay waxa uu yahay markuu maskaxdaada u dhaadhacay baad magaciisiisa laakiin aba wuxuu yahay aada garanaynin ma dhihi karti derbiga haddii la garaaco qowqow laga siiyo waxaa qofka soo garaacay ma ragba ma dumarba ma garanaysi waa hebel ma dhihi karti markaa derbigaa la garaacayabaad leedahay albaabkaa la garaacaya markii la furo oo qofkaad argtaad leedahay waa hebel laakiin intii hore la garaacayey mm, kuma dhici karti inaad magac siisay wixii garaacahay albaabka waa la garaacaya ha laga furo laakiin markii laga furo qofkaad argtid baad leedahay waxaa weeyaan waa hebel weeyaan inta ka horreysa laakiin tasawur maada qaadanin ma tasawur kama haysatid laakiin maga saas darteed magac uma bixin karti idan guurkan aad ku socoti eed u socoti eed ku xaroonaysa ama aad mas-uuliyaddiisa qaadaysi sawirba haddi aadan ka haysanin xuquuqdiisa ma marin karti idan waxaa ku xigi daysa inuu burburo markaa meel aadan garanayno mugdiya markaad geshi adoona waxba gacantaada ku jirin baad ka bixi idan jawaabaha ay bixiyeen kitaabka la yihahda sacaada maarata ascadu zawjayn kitaabka la yihahda la qoray laga qoray arrimahaas markuu soo ururiyo wuxuu leh boqol kiiba lixdan jawaabaha ay bixiyaan dadka guursaday waxay u guursanayeen boqol kiiba lixdan iyo shareecadu waxay ugu talagal shaqe iskuma leh bal waxaad u timaadaa shareecadeenna horta guurow shareecadeennu yani sida ugu talagashay miihaaq iyo cahdi aad gasho wey guurku cuhuud iyo mawaafiiq sharci oo bayna arafayn laba qof dhexdood dhacday oo qof kasta inuu iltizaamo oo arintaa u hogaansama ay waajib ku tahay wey caadi iyo ballan aad for example fudud haddaad qof ballan aad gashaan caawa saacadda marka intaa meel heble isugu keenkaan haddaad tidhaahdi mas-uuliyad baad qaaday haddaad goysina waxaa ka ratimaysa maaragtay dembi iyo tabicaad baa ka ratimaya waa for example yar wey waxaad dareemaysaa marka mas-uuliyad inaad qaaday ballantii baad ilaalinaysaa ay ballan kasta oo waktiga kusoo aada waad ka leexin waxaad leedahay ninka garasaabaan la ballamay galool baan la ballamay saacad fulaan sagaalka fiidnimo cid kale uma ogolin waad kaleeen marka ama ka hor mari baad leedahay kii kale ku yimaada ama kadib mari laakiin wakti hebel ha ku aadinin intaa maxasaa u yeelaysaa ballanti baad ilaalinaysaa leannahu cahdi baad soo gashay guurku miihaaq iyo cuhuud weeye sharci ah oo laba qof ay kala tawqicsadeen oy wada galeen inaannu maarata reer samayno aanu qaabkaa samayno aanu jiil soo saarno qoys islaama inaan dhisno caqdi aad gasheen wey qofku saa hadduu u dareensan yahay si sahlan marka kuma burburayo reerka laakiin hadduu soo ogeyn ule dadkao dhan iga tegay xaggan kuwii iga yaryaraay o dhan ila soo gaadhay kuwii kale iga tagay maxaa ani meeshii fadhiisiiyey hade waxaa waa muu garanahay marka meeshuu galay saa darteed guurku waa cuhuuddaas dhinaca kale shareecada islaamku qaabkay usawirtay iyo nusuusta qur-aanka lagaga hadlay guurka iyo usrada qoyska ilaahay subxaanahu watacaala axkaamo fara badan oo qoysku u lehiyo guurku yuu ka hadlay suurad dhan baa suurat alaaq loo bixiyey alaaquna waa juziye kamida gurigii habkiisii hadduu hallaabo iyo qaabkii socodkiisa hadduu hallaabo qaabka kale cilaajkiisa uu noqonayo suurad baa suurat alaaq loo bixiyey oo qaabka alaaqu u dhaco iyo siduu yahay iyo qaababkiisa waxa banaan waxa banaan laga hadlay waxaa ka daran cibaaraadka qur-aanka ilaahay u adeegsada guurka iyo qoyska dadka ahmiyadiisa la tusaayo iyo culayska uu leeyahay wax sahlan inuusan ahayne inuu qofku asagoo mas-uuliyadda usoo diyaargaroobo inuu yimaadaa aayaadka ilaahay lagu garto waxdaaniyada ilaahay iyo ilaahay awooddiisa qudradiisa iyo baawirkiisa waxaa ka mid a guurkaa ka mida wa min aayaatihi alla subxana wata suurat ruum wuxuu ku leehay wa aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun bilah subxana wataala min aayaati min aayaati wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja aayaadka ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a an khalaqa lakum rag haddaati inuu idin abuuray awaajan haweenba ilahay idinku talagalo idin abuuray zawjaad jinsigiina ka bedelan ciladu maxay tahay ahmiyada ku jirta maxay tahay litaskunuu ilayha inaad xasishaan noloshiinu inay degto dumaaniina iyo raaxa inaad dareentaan khaali dihn inaad noqotaan oo maskaxdiinu iyo walwalka idinku jiro u idinka dego litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma kalgacayl iyo raxmad buu dhexdiina dhigahaya ina fii dalika arrimahaas kalgacaylkaa iyo raxmaddaas iyo sakankaas oo dhan la aayaatin liqowmin yatafakaruun waa aayaad dad wax garanaya cibro ugu filanta wiil iyo gabarh aana isku meel ku dhalanin weligood is arag muddo yar kadib ay is arkeen iyo intay isjeclaadaan bayna gabadhu reer raalli waxay ku noqonaysaa dadkii dhalay ee soo barbaariyay inay ka soo tagto wiilkuna dadkii dhalay inuu ka soo tago oo bal naftiisa uu u huro inuu ka hor dhinto wax allaale wixii dhibka ku dhici lahaa gabadhaas inuu asagu ku dhaco buu diyaar u noqonaya jacaylkaasaa ilahay qalbigiisa gelinaya gabadhana sidaasoo kale wey wa jacala baynakum mawaddatan waraxma litaskunuu ilayha sakan baa laga cabira aayad kale alle subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahy huwa ladii suurat alcaraaf huwa aladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha xaawiya aadam buu ilahay ka hadlaya huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida waa allah idinka abuuray naf keliya oo aadam ah abuuray idinka abuuray naftaasoo aadam ayaad ka timaadeen wajacala minhaa naftii oo aadam ahayd baa ilaahay wuxuu ka soo saaray oo liyaskuna ilayha inuu weshado la dego ku xasilo waiid buu kolka hor keligiibu ahaa qof nolosha la qaybsado unsi iyo weheshi uu ka helo liyaskuna ilayha afcarabiga sakan gurigaa lagu yidhahda guriga la degaa sakan la yihahda limaada sumiya asakanu sakanan guriga maxaa sakan loogu bixiyey guriga la degan yahay sakan maxaa loo yidhaahdaa liyaskuna saaxibahu qofka deganaa saaxibahu qofka deganaa inuu ku xasilo shaquu ka imanhayaa gurigiisii buu imanhayaa dharkii buu iska bedelhayaa wuu qabaysanhayaa wuu seexana wuu ku nasanhayaa wuu ku nasan wuu ku degi culayskii iyo shaqadii iyo dhibaatadii kusoo dhacday wuu ku iloobahayaa sakan weeye zawjadii baa sakan laga cabiray markaa maxaa yeelay tashbiiha ka dhexeeya waxaa weeyaan liyaskuna zawjuha zawjkeedu inuu xasilo dhallinyaru ahaa shahwe iyo khariisaa lagu beeray waxaa ku jira adduunye iyo maladaad fara badan waxyaabaha ka dhex guuxaya markuu zawjo saalixa u helo waa ku degahaya roblen iyo dhibaata ka soo qabsadee banaanka iyo shaqadii markuu u yimaado wixii o dhan waa iloobahayaa sakan baa zawjada laga cabiray gurigii la degahayey ee qofku ku nasanhaya baa zawja saalixa laga cabiray liyaskuna ilayha litaskunuu ilayha idan qiimigaasuu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay guurka idan guurka noocaasa waxbaba hata ada ka garanayn oo iska gashuun saasaan u guursada makan marka waxay noqonaysaa aad ba mufaaraqaat bayna aلsamaa waalardi bay noqonaysaa dhinaca kale alla subxaana wa tacaala cibaaraadka u adeegsaday guurka waxaa ka mid a ah ragga iyo dumarka cibaaraad cajiiba ah oo aad latiifo a ah, oo balaaqada ku jirta ay aad cajiib u tahay waxaa ka mida ilahay wuxuu yidhi huna libaasu lakum wa antum libaasun lahuna war haweenku dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baad u tihiin baa li aqrabu shayin ila alinsaan waa dharkiisa weeye dharkaada wax kaaga dhow ma jirto waa shayga jidhkaada saaran wey kulaylka kaa ilaalinhaya qabowgana kaa ilaalinhaya cawradaadina asturhaya jidhkaadiina qarinhaya aqrabu shayin ila linsaan waa dharkiisa weye gabadhi waaaawjadiisii dharkiisi baa laga cabiray ninkuna waxaa laga cabiray zawjada dharkeeda limaada way is-asturhayaan baahideedibuu daboolhayaa asna baahidiisiibuu baahideedibuu daboolhayaa ayadna baahidiisiibay daboolaysaa ceebahoodii bay isu qarinayaan sakan iyo degan bay isku noqonayaan idan dharka aad labisatay tashbiih baliiqa la yihahda balaaada huna ka libaasi bay ahayd in la yidhahdo luqa alcarabiya markii la yihahdo loo kacayo ka libaasi oo kale lama dhihine tashbiihi baa la gooyey dhar baa idin yihiin baa layidhi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna mid geedku xidh ah ooda waxba ku aaminaynin oo imtixaam ah gabadh baa saa ku jecel oo qarin oo asturi oo nin ka soo saari markuu soo hor istaaga nin bilan oo labisan oo wanaaggiisa markaad erti madharkiisa ad la yaabi weeye waa geedka xudh weeye nin gabadh baa saa ku dhodhoobanaysa ku jecel astur bay utahay ummaddii bay ka asturaysaa ilahay baa subxaanahu wa tacaala astur oga dhigay sidoo kale bilcagsi gabadh sidaasa mid baa saa ku jecel oo waxaa weeyaan gabadh saa ku raba oo bilahayo zawje u tahay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna nuta huna halkan damiirka dumarkii baa lasoo hormariyey raggiina dib baa la mariyey waxay kutusinaysaa laba baahi in lasu qaba labada jinsi inay baahi isu qabaan oo isu baahan yihiin ragguna dumarku ubaahan yahin dumarku raggay ubaahan yihiin laakiin labada baahi baa aad u kala fog labada baahi baa bayna asamaa waalardi isu jiraan baa aayadda laga qaadanayaabale huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarkii baa lasoo hormariyey raggiina waa la dib mariyey waa suaal diintaale labada baahi way kala wen yihiin baa l wa ay baahidee weyn ma baahida raggu dumarku qabaa weyn mase ta dumarka raggi uqabaayaa weyn tee weyn labada baahi islama ekaal cadiya maxamed saalim raximah اllahu tacaala sheekha xaramka madiina joogi jiray markaan jaamacadda aan joognay oo aayadda tafsiirka uu saarhayey yaa waxyaabuhu uu ku fasiray bay ahayd oo tahliilinhayey labada baahi aad bay u kala sarreeyaanba waxyaaba waxaa laga yaabaa dadku ama sheeko inay inay dumarku ragga baahida u qabaan ay badan tahay maahe aayadda waxay kutusinaysaa baa baahida ragga ayaa aad debel ah adcaafu lmudaacafa ay dumarku u qabaan zaay say ku tahay waxaa dhici kartaa lihi qofkan dumarka ah hadday leedahay aabbaheed ka dhaxashay ama ay shaqaysatay xoolaheeda way cuni taqaana sanad kasta dahabka soo baxay gadataa dharka ugu qiimi badan bay gadanaysaa gurigii nadaafsanaysaa gurigiibay hagaajisanaysaa raashinka ugu fiican bay karsanaysaa wixii oo dhan dhul gurigeeda iyo gogasheeda waa waa nadiif wey zawjka waxaa laga yaaba inay oga baahato oo keliya khariisa shahwiya iyo awlaad inta kale nolosheedii kale inay isdaberi karto caadi laakiin balgeedka ragga u imow ninkan ragga bal u imow balyandheer asagoo a ah lacagtiisa ma cun yaqaan laakiin markuu reer yeesho milyan kun karoon maanta keena qadah lagu samaynayo hoo leeyahay gacantu ka saari iskaabulada balguryahooda taga furaashku saaka ka kacay asagoo saa u foorru ka tegi caawa kusoo dheelma ma hagaajisan yaqaanin ma hagaajin yaqaanin kabaha iridkaad u soo gashay ilaa iyo meesha fadhiga ka babeelmi taalla dharka sidoo kale wey waa isku falqan yahay wax oo dhan gurigiisa ma nadaafadda cuntada jiifka xoolaha inta ma amstration ma hayo ma samaysa noloshiisa o dhan ma fadhido bal markii reer garas shirahayaan oo qaaraan laiska ururinayo familada la tirsan skabulada mar daba kuwa skabula afarta xabay agga deganaan jireen ma guureen horta mase way joogaan laakiin markuu famil yeesho diiwaanku geli waxaa laleeyahay ninka ninka hebel ahaa qoyskii hebel ahaa noogu daraa leleh laakiin markuusa reer lahayn diiwaanka ma gelahay weligii ilaahu muu arbaciin sana jiro iskaabul mar haddii war kuwii iskaabuladaasi wax looga helo allahu aclam maxaa yeel mas-uuliyad ma saaraba waa nin caddaysima a wey oon waxba lagu aaminayn bal u fiirso saa darteed baahidiisa ayaa aad u fara badan in xoolihiisa loo hagaajiyo ogolyahay in xoolihiisa la cunsiiyo in dharka loo nadaafiyo in goosha ku seexanaya loo hagaajiyo in gurigii loo hufareeyo oo maarata nadiif looga dhigo waxoo dhan intaasoo e ayuu wata waa culays aad u fara badan buu wataa marka isma maamuli kara isaga idan baahidiisa aad u fara badan idan muhiimadaa oga dalnay waxa weya tacbiirka ilahay u adeegso huna libaasun lakum antum libaasun lahuna li intaas oo culaysa ayay leedahay yuu guurku leeyahay waa miihaaq iyo cuhuud aad gelaysi wey qofku waxaa laga rabaa saa darteed arrimahaasoo dhan waxay ku waajibinaysaa gabadha muslimaadda iyo wiilka muslimka ah marka uu guursanayaa asagoo mas-uuliyaddaa dareensan inuu guurka galo taa waxay hadhow dhidibada u aasi inuu mas-uuliyaddaas u adkaysto shaqaad u kacaysa warshad baad ka soo xamaalaysa waxaad og tahay warshaddaas inay qofkiiba kontan kiila hal mar uu qaadahayo laakiin lacagteedu way fara badan tahay halkii saacba waxaad helaysaa intaasoo karoon baad ku shaqaynaysaa laakiin culays adag baad gelaysaa sideed saac maarata eid hours baad ka shaqaynaysaa oo u dejinaysaa intaasoo kiilo wuu ku sii diyaargaroobayaa dhar adag iyo cunto adag roodhigiisuu sii qaadan asagoo diyaaro ah oo kiilaadkii adkaa inuu qaado cuslaa inuu qaado diyaaro ah, suu lacagtaa u helo yuu tegahayaa meesha sideed saac wuxuu u shaqaynayaa sidii maarata combyuutarka iyo eh, maaratay electri buu u shaqaynayaa oo culayska usan waba maxaa yeele wuu kusoo talaga u diyaargaroobay idan culayska waba ma yeelahay waa wuxuu ku talagalay marka guurka haddaad sii akrisatid axkaamtiisa maqsaha uu shareecada islaamka ka leedahay meesha la gaadhsiiyey waxa uu yahay qofkii asagoo aydhigiisa haysta oo aad u yaqaana markuu galo culayska ka yimaad waxa ka yimaada waa dhabarku u ridanhayaa wuu adkaysanhayaa laakiin haddii kolka horeba ufadhiinba sidan uma malaynayna haddaad umalaynaysaa ina janno inaad gelayso ruuxaan si lagu sheegaya maba maay tahay yuu leeyahay oo kor buu u boodi marka ikhwati filaahi intaa waxaa looga jeeday muqadamada qofku waa inuu awalan waxa guur la yidhaahdo iyo reer dhisitaankii wax sahlan inuusa ahayn oo uu qofka muslimka inuu barto suurtagal maaho inaad isbitaal la sameeyey saaka inaad shaqo iskaga aadi oo la yidhahdo jaraax waxaa noqon hayaa lafaha jebiya wadnaha qala adoon aqoonteeda lahayn idan reer dhan baad rabtaa inaad dhisti jiil baa la rabaa inaad soo saarti tarbiyaad rabtaa inaad qabati inaad umma aad maaratay kawanti baa lagaa rabaa waxna kama garanayo hadde waxaa wey intaad halaynaysi baa ka badan intaad hagaajinaysi waan ka soo degi markaa waxaan usoo degayaa asbaabaha sacaada zawjiya ama guurka fiican ama guurka uu ku hormari karo ama lagu hagaajin karo ama nolosha guurka lagu hagaajin karo asbaabaheedu way fara badan tahay laakiin waan soo gaabinhayaa saddex qaybood baan ka dhigaynaa mid rag iyo dumarba laga wada rabo iyo mid ragga laga rabo iyo mid dumarka laga rabo awalan asbaabaha ugu horeeya saad u nuqaadsataan oo qofku uu oo la socon karo waxaa ka mid a xusnu اlاkhtiyaar joyceka uu samaynhayo inuu hagaajiyo oo aad oga baaraandago uu ku seexdo oo ku fikiro oo aad oga fikiro doorashada markaad dhar gadanaysa dukaamahaad ku wareegi suurtagal maa dukaanka horreyta iska gashi inaad iska gadat dukaanka maad gelaysaa waad fiirinaysaa dharka qiimigiisaad fiirinaysaa qualiteedkiisaad fiirinaysaa shirkadda soo samaysaad fiirinaysaa meesha lagu sameeyey waddanka soo saaray kaa kale wixii oo dhan baad isusoo marinaysaa xagga qiimiga iyo xagga kuwaliteedka iyo xagga jiritaankiisa iyo xagga bilicdiisa dhinac kastaad ka fiirinaysaa leanno lacag baa kaa baxaysa lacagti meel sahlan kusii dayn maysa waa waxyaabaha maadiga shay aad ka baaraan degtay baad iibsan markaa reer ba baaluka bashar baad samayn rabtaa reer baad rabtaa inaad samaysa doorashadaada haddaad gabadh doorashadaada waa inaad hagaajisay oo weligeedu hagaajiyo hadduu wiil ahaana doorashadiisa waa inuu hagaajiyaa cidda uu maarata noloshiisa la qaybsanayo waa inuu aada oga fakiraa xusnu اlاkhtiyaar xusnu اlاkhtiyaar markii la yihahdo alcuquul takhtalif waxaan anu wanaag u arkay inaad wanaag u arkin baa dhici karta haddii caqliga laisku sii daayo nin kasta iyo caqligiisa haddii laisku sii daayo ninba meel buu ordahaya maarata ninba dhinacu badi bay noqonaysaa laakiin shareecadenu saas noomayna daynin haddana way noo dabdisay way noo iftimisay miisaan baa naloo dhigay waxaa la miisaankaasa lagu dayhaya inta kiile ee tahay miisaanka markaad fuushay baa soo baxaysa toddobaatan kiilo boqol kiilo laba boqoloo kiilo waxaa tahay miisaanka markaad fuushi buu kusoo saari xusnul ikhtiyaarka miisaan baa naloo dhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi daatuddiin waxa kale taabic wey qurux hadday noqoto iyo hadday xoolo noqoto iyo haddii famil ka dambeeya ay noqotoiyo waa taabic weeye asal ma ah asalku waa diinta wey waa diinta weeye rasiga rasul amri addiin wey diintu hadduu qofka diintiisu ay fiican tahay waxa kale waa ikmaali wey hadday gabadha qurux ku darsato hadday actiifnimo kale ku darsato hadday famil fiican ku darsato waa taabici weeye laakiin asalka laga fiirinhayo waa diin wiilkuna waa saas addiin waa alkhuluq wey xusn اkhtiyaar daliilkeedana rasuulka alayh الsalaatu wasalam wuxuu yihi xadidka saxiixa abu hurayre iyo keyrkii warinayeen muslim iyo bukhaari ay soo saareen tunkaxu lmarأaةu larbacin qofka dumarka afar baa basharka iyo bani aadamka iyo raggu cuquushoodu afar qaybood bay u doortaan afartaa qaybood nima meel ka gelaya oo ga dooranaya ninbaa dhinac bu ka rakisi limaaliha maalba ugu xilanaya waa milyan dheer gabadh milyan dheerada wey maalba ugu xilan marka kama waxba kama gelin waxa kale la timaado maalkaas asagoo taarkid garaynaya xoolahaas waa rag waa hunguri weya xoolahaasu fiirsan aw lixasabiha lixasabiha sharaf iyo waxay leedahay ayuu ugu xilanaya aw lijamaaliha qurux bay leedahay isagu qurux bay oga dhegan waxa kale taabic bay ii noqon buu leehay anu waxaa muhiimiya inay gabadhu qurux badan tahay ama wiilku uu qurux badan yahay iyo wax lamida ah, lijamaaliha gabadhu inay qurux badan tahay quruxdeedu yuu ugu xilanhayaa ta afraad welidiiniha iyo diinteeda afartaasaa bini aadamku iyo wax u kala xushaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam afarti macnaheedu ma xadiidkii lagu leehay afartaa mid ka mida dooro ee caqliga bini aadamku qaabka uu guurka gabdhaha markuu rabo inuu guursado uu u doorto afartaa arimood buu u dooranaya mid kamid a ah. rasuulku alayh salaatu wasalaam saa kaama mudayn markaasu afarti kuusoo qabtay midii ugu muhimsan fadfar bidaati diin taribadii daaku rasulku yhi alayh salaatu wasalaam midda daatudiinka saaxiibatudiin taas qabsuu yidhi taa ku dheg taa ku libaano qabsuu yidhi gacantaada dhulka ha ku dhacday ama ciidda waa kelima ay carabtu isticmaali jireen idan ahmiyada xusn ikhtiyaar afarta arrin markii lagu sheegay tii diinta ibraas lagu samey taa qabsaa lagu maxaa yeele qofka saaxiibudiinka akhlaaqdii xumay diintaa ka ilaali xuquuq uusan lahayn inuu ku xadgudbo diintaa ka ilaali xaqi lagu lahaa inay gudato diintaa ku dhiirinaysa mas-uuliyaddii inay u adkaysato oo qaata diintii baa maarata yaa faraysa idan diintu dhinac kasta qofka ka toosinaysaa caqliga hataa qof qofka u hagaajinaysa qof hataa caqligiisa aan ficinan diinta markuu barta wuxuu noqonayaa caaqil buu noqon sababtoo tahay diintu waxyi min allahi weeyaane bashar kama imanin idan waa aad bay u sarraysaa idan daat diin baa leeyihi riwaayaadka qaarkood waxaa soo oraray facalayka bidaat diin bimacnaa khud bidaat diin wey ilzim bidaat diin midda daatdiinka kulli maaratay laazim oo qabsaa leh idan xusnu ikhtiyaar waxaa dhici karta inaad tiraahdi ama gabadho ay tiraahdo haddee halkan wadaad yahow wiilkii baa laga hadlay oo lii gabadha dooro oo qaabka u dooro aniga gabadhi haddaan ahay miyaan anugu xaq lahay inaan wiilka doorto oon aniguba ama diin ama wax lamid a sida asagaba jooska loo siiyey oo loo yidhi maaratay fadfar bidaati diin la yidhi aniguba darafkii kalaan ahay haddii ka warran xaqayga away waa arrin iman karta oo su-aal iman karta nacam shareecadu mayna ihmaalinin dhinaca kale wuxuu rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam xadiid xasan ah wuxuu rasuulku leeyahay alayh salaatu wasalaam إda jaءaكم man tardawna diinahu وakhuluqahu faزawijuuhu ilaa tafcalu takun fitnaة وafasaad fi اlarض waa dhinacii gabadha lala hadlaya markaa idaa jaaakum man tardawna diinahu wakhuluqahu ale hadduu idin yimaada qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raadli ka tihiin fazawijuuhu u guuriya waa daraftii gabdh gabadha xaggeeda ah nin akhlaaq iyo diin saaxiiba hadduu gabadha idinka soo doono waa labada arrimood ee qofka lagu doortee maal iyo garasnimaha u dooranine fazawijuuhu u guuriya waa boyntigii loogu xilan lahaa qofka ee gabadha haddaayta waxaal daatu diinta qabso ayadiina dhinaci weligeedi baa la amrahayaa oo laleeyahay ninkaa saaxibulkhuluqa saaxibudiin hadduu kuu yimaado gabadha ninkaa haka sii daynin u guuri wailaa haddaad samayn weydi baa laleehay weligow haddaad samayn weyda arrinkaas takun fitnatun wa fasaadun fi lard bacd riwaayada wa fasaadun cariid fasaad weyn baa dhici oo fasaadku muxuu yahay zinadiibaa faafi zinadiibaa faafi wax aafaafi gabdhihii oo weynaada oon la guursanin wiilashii oo doobab noqda fasaad fara badan nasligii oo yaraada fasaad fara badan baa dhici fasaadkaa sabab u noqon idan labadii dhinacba diinta islaamku way ilaalisa gabadhina choicekeedi baa loo sheega waxaa li ninka saaxibudiinka saaxibuulkhuluqa ninkiina waxaa layii gabadhaas baa lihi bal ufiirsa ikhwati filaahi xusnulikhtiyaar waa shayga boyntiga ugu muhiimsan meelaha inagu soomaali haddaan nahay aan ka ka cilaanahayn waa halkaas wey inaga gabadhu ree hebel ma tahay bas ama kan weeyaan waxyaabo kalea laga yaba iyo mawaasiin kale inaan ku qiimayno laakiin diin inaan ku qiimayno waa aad bay nisba yar bay u tahay nisba yar dhinaca kale rasuulka alayh isalaatu wasalam isagoo arrintaa sii xojinay wuxuu rasuulku yidhi arbacun min asacaada xadiid saxiixa wuxuu rasuulku ilahi alayh isalaatu wasalaam arbacun min asacaada afar arrimood sacaadada iyo wanaagga ayay ka mid tahay oo qofku ku badhaado afar arrimood almara saalixa midda koobaad almarau saalixa qofka dumarkaee zawjada saalixada fiican ee rabbigaad ka cabsanaysa waxyaabaha zawjka uu ku hormaro ama qofka uu ku liibaanay ka mid tahay walmaskan lwaasic sakanka waasica guriga weyn oo qofka baahidiisii uu daboolahay ka saddexaad waljaaru saalix jiiraanka fiican wanaag baad ka helaysaa waad ku hormaraysaa kaafraad walmarkabulhaniid gaadiidka fiican eena halaysneen baadiyaha awr iyo xoolaa la sheegi jiray laakiin halkan marka la joogo gaadi fiican oo qaraamaad badan aan kaa gelinayn oo baahidaadana daboolahaya ciyaalkao dhan iyo baahidaado dhan aad ku qaadanaysi kharash badanna aana isticmaalaynin batrol fara badanna aana kaa kharash garaynaynin waa hayin wey oo fiican isbaarbeertigiisii waxaa laga bedelahaya aada meel fog u raadinaynin oo la wada yaqaano almarkab lhani markab fiican iyo gaadiid fiican afartaa qofkuu ka hormara maxalushaahidkeena waxa weyaan almar'atu asaalixa rasuulkuna wuxuu yidhi addunya mataac wa khayru mataaci dunya almara saalixa idan zawjadii saalixada ahayd halkaasaa la gaadhsiiyey qiimigeeda xusnu likhtiyaar kusii dheeraan maay waxaan ku khatimaya xasan albasri taabiciga jaliilka boqol iyo tobankii ayuu dhintay hijriga ahaa caalimka ahaa xasan ibnu abilxasan xasan binu yasaar baa la yihahdaa albasri saxaabiga jaliilkaa nin u yimid istishaaru weydiinayo wuxuu lahaa gabadh baan leehay qofkaan u guurin lahaa ii tilmaan ninkii markuu xasanbasri u yimid raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu yihi xasanbasriow caman usawiju ibnatii war gabadhayda yaan u guuriyaa qofkeen gabadhayda aan u guuriya tilmaantiisa bal isii buu xasanulbasri wuxuu yihi calaykum bisaaxib iddiin waxaan idiin dardaarmahayaa ku dadaala ama laazima dadka saaxiibudiinka nin diin le gabadhaada u guri buu i laba ciladood buu u sheegay markaa ninkaa diinta le gabadhaada haddaad u guurisa laba mid un weeyaan in axabahaa gabadha hadduu jeclaado oo saa ku guursado akramaha wuu karaamaynaya oo islaamnimadkii iyo diintii aqoontii u lahaabaa waxay keenaysaa inuusan gabadhii ihaanaysanin oo si fiican u sharfo oo marwe fiican uu ka dhigo oo qaabka oo la dhamo akhlaaq fiican uu kula dhaqmo diintiisi baa amri in axabahaa akramahaa hadduu jeclaado wuu sharfahaya wuu karaamaynaya wa in bakadahaa hadduu naco ama u cadhoodo uusan jeclaanin lam yuhinhaa ma ihaanaysanayo ee wuu iska sii daynaya ihaano iyo isjiijiid iyo kan ma samaynaye waxaa weeyaan ima bitasri maaratay waxaa weeyaan bimsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaan ama si fiican buu u dhaqanayaa ama si fiican buu usii daynayaa maarata in axabaha ah, akramaha wain bakadaha lam yuhinha marnaba ma ihaanaysanaya hadduusan ka helin si fiican buu usii daynhayaa waxaa weeyaan calaaqaadkoodii isagoon wax dhibaato imanin buu fasaxaya uu leeya walaal khalaas nolosheenna intaas baa ilaahay qoray maca salaama labadii dhinacba iyadoon wax dhiba jirin buu saa gabadh usii daynaya bal u fiirsa waa saaxiibudiinkii wey hadduu gabadhii jeclaadaana si fiican buu u dhaqan haddii uusan jeclaaninna si fiican buu usii daynaya laakiin geedka aanan saaxiibudiin ahayn kama daba maantao dhan waxba kama go-o ka dhammaan mayse ah, lagama dhammaanayo intaasoo jeer buu furi intaasoo jeer buu sii dayn lix jeer baanu hayno intuu ii yimid wuxuu yidhi intaan sheekhu garanayo wadaadiyo lix jeer baan reerka furay maxaa ii hadhay buu yidhi intaan xusuusnay ka badanna way jirtaa bu hadda markan intaan garanayo lix jeer weeyaan ee maxaa ii hadhay waxaa ka sii daran kuwa ii keenay ba waxay lehin waxaan u malaynaynaa bal wadaadkaan kuu geeninaa inuusan waxba kuu hadhin baan u malaynaynaa saan maqli jiree bal wadaadkaan kuu geenina inay ka cibeed lix jeer buu leehay yaa furay waa shu marka isla hadlaanba wuxuu lehay waan kusii daayey haddana wuu soo ceshay waan kusii daayey lix jeer baan marahayaa bu war waxaas ma akhlaaq ba akhlaaq ma waxaas akhlaaq ma oho idan xusnulikhtiyaar waxaan ku dareennaa xusnulikhtiyaarka qiimiga iyo salafkiisa ay ahmiyadda u siin jireen laba daraf saciid binu musayib taabiciga jaliilkaa gabadh uu dhalay oo tarbiyeeyey oo caalimad ahayd saciid bn sud waa saaabi waxaa taabici jaliilo ahlumadiine ah sabcat fuqahaa min ahli madiina ragga kow ka ahaa bacda asaxaaba afdal taabiciinna wuu ahaa markii laga reebo maaratay markii laga reebo markaa qarani markii laga reebo waxaa weeyaan yuu ahaa nin aad u fadli badan bu ahaa agga taabiciinta u horreeyey caalimna wuu ahaa faqiih reer madiinana wuu ahaa gabadhu aad u tarbiyey oo caalimad ahayd oo aad u akhlaaq fiicnad oo isagu dhalay yaa cabdimelig binu marwan oo amiir muminiin khaliifkii muslimiinta ahaa oo dimashq iyo sham halkaas maaratay dowladdii islaamkahed ee saldhigeedo halka ahayd buu rag intuu halkaa ka soo diray wiilkiisii weliid ayuu wuxuu yidhi oo oh, weliba haddaan anu dhintu yidhi asagaa boqortooyada la wareegaya rag soo diray wuxu yidhi madiine u saciid binu sayd baa gabadh fiican laigu sheegay wiilkayga igu soo doona halkaas waa syria iyo madiine intay isu jiraan kumayaal kilomitr bay isu jiraan bal u fiirsa cabdimelig oo ah madaxweynihii ummadda wiilkiisa si ugu xulahay fiiri gabadha ugu raadinaya fiican waalidka saasaa la rabaa saciid binu sabe madiine joogu gabadhiisaa liiga doono halkaasuu rag ka soo diray madiinay ugu yimaadeen meesha inagu durbaanka aan tunno o oh, ma madaxweynihii wiilkiisaa laga soo ree hebel gabadh ka soo doonay hebel way u qarxday layn baa hebel u qarxay bas boqortooyadii baaba ka guursatayba meesha laga inagu ka leenahay maadigaan ka xisaabanayna saciid binu sabe oo iska faqiir aha markii dadki u yimaadeen lasoo diray ergadii oo dhehn waxaan wadnaa madaxweynihii baan kaaga wadnaa fariin wiilkiisii weliid oo khilaafadana loo dardaarmay oo hadduu aabbihii dhinta asaguu noqon hayo ayaa gabadhaadi laga aan kaaga doonaynaa oo naloo soo wakaashay saciid musab wuxuu jawaab siiyey sida cabdimalik bin marwan wiilkiisa uu aabbihii ugu doonayo oo ugu xulahayo fakadalika laha alxaq an akhtaara laha buui zawja saalix zawj saalixa inaan u raadiyo xaqeedii weeyaan bay igu leedahay weeyaan saa darteed kalla wa alfu kalla idama siinhayu halka ka noqdeen halkiibay ka noqdeen biqufay xunayn nin arday ahaa ibnu wadaaca oo ardaygiisii ahaa oo akhlaaqdiisii iyo diintiisii iyo tarbiyadiisii waa asigu yaqaanay oo zawjadiisii hore maaratay ay ka dhimatay ayuu soo qabtay wuxuu yidhi kaale adaan kuu guurinayaa kiibuu ku meheriyey ninka maan aqaanaa buu yidhi akhlaaqdiisi iyo diintiisi anoon aan soo tarbiyey halkii buu ku meheriyey bal u fiirso sidaasay ugu xuli jireen cabdullahi binu mubaarak ninka ajiibka ahaa taarikhdiisu aad u dheer tahay cabdullah bin mubaarak waa ninka la yidhi khaslo kasta oo saxaabadu ay lahayd waa laga helay ilaa suxba mooyaane sanadna jihaadka ukixi jiray sanadna waxajiyi jiray milyan dheerra wuu ahaayo waxaa weye ma min meel ma jirtuu yidhi fudayl bin ciyaad markuu weydiiyo yidhi annaga waxaadna leedahay xoolaha iska yareeya adiguna milyan dheer baa tahay maxay tahay niyo ya wuxuu yidhi war anuu milyan dheernimadkaygu maa min dariiqa oo ilaahay uu jecelyahy in wax lagu bixiya ma jirto ilaa waan ku bixiyaa buui saasaan xoolaha u samaystay buui ninka sidaas ah aabbihii mubaarak adoonbahaa solaaladiis turki ba atraa turkiya aggaasa ka yimaadeen aabihii adoon bu ahaa nin baa lahaa beer buu oga shaqayn jiray maaragtay ah cinab iyo cambe iyo waxyaabahaas oga shaqayn jiray maalin maalmaha ka midaa ah soo booqday oo ninka carab bu ahaa wuu soo booqday wuxuu yidhi beertii iga soo goob maaratay cambihii soo goob yidhi maaratay xabada iga soo goob ama tufaaxii hal xabba iga soo goob yidhi waa tegey nin aad u dhaaca badan buuna ahaa marka mubaarak nin aad u dhaaca badan buu ahaa xabad weligii beerta uu ka shaqaynaya ma dhadhabinin weligii midhaheeda muusa dhadhabinin xalaal mirashada meeshu ka gaadhay ilaa inuu u idmo mooyaane sayidkiisa uu dhaho waan ku idmaya cun inuu dhaho mooya weligii intuu soo qaaday ma dhadhabinin kolkaasuu muxuusa kala garanayni midka bislaaday iyo kacaydhiinka ma kala yaqaan siirati calaamunumala bal ka akriya taariikhdiisa xabad caydhiin uu usoo gooyey oona bislaanin wuu u keenay war waa sidee buu yihi warbaahan maaa sa mah oradu kale ikeen saddex jeer markuu celiyey oo mid kastaba uun iyadu u keenayo leanna ma dhadhaminhayo weligiina ma soo dhadhaminin ilaa inuu idan helo mooyaan yuu gartay wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay ma kala garanayo yidhi oo maxaa dhacay weligey maana dhadhamin maxaa yeelay hantidaydi buu yidhi adaa iskale inaad ii idanti mooyaane seen u dhadhamin karaa buu yidhi allah subxaana wa tacaala muraaqabaynhayu yidhi xoolaa aan lii idmin ninkii asna in khatar u haayo waa lagu dhacay wuxuu yidhi ninkan beerta intaa dhan dhex jooga ee sidaas xalaal mirashada ka gaadhay waa nin wax lagu aamini karo zawjadiisiba habeenki markuu soo dhelmad wuxuu yidhi ka warran gabadheenna haddaan mubaarag u guurino waa ninka addoonka ay lahaayeen haddaan u guurino ka warran buu maxaa yeele waa nin sifadaas aan kusoo arkay tawaruca iyo xalaal mirashada inagu laakiin xalaal mirasho ma fiirina malyan dheer ninku mana yahay oo gabadha guryo dheer dheer ma gelinahaya baan ka fiirinaynaa hadduu doona xaaraam ha cusdiyo oo ribaala ha ahaado dan kama lihin haddiiba xoolo ka helaysa adduunka waa saacada saacadaha iska noolaataa la dhihi war waxaa waxba kama jireen adigoo xalaal ay ku noolaataa ka fiican zawjadii gabadh fiican ba ahayd zawjo fiican waxay tiri nacam ha loo guuriyey sidii baa cabdullaahi bin mubaarak aabihii baa gabadh hooyadii loogu guuriyey waxay dhashay cabdullahi bin mubaarak bay dhashay firaasadii ninka uu ku guulaystay cabdullahi bin mubaarak bay dhashay qoys cadiim ah oo taariikhda islaamka manzilo kuleh ayaa halkaa ka beermay idan aabbaha waalidkaa wiilka iyo gabadha labaduba inuu u xulaan la rabaa idan haddaan halkaas kuusii socon mahayo qodobka kale labaad ee sacaadada keeni karta waxaa ka mid a ah annadratu sharciya daymada sharciga guur baa ku galay inaad wax guursati baad rabtaa daa'iman haalibka ragga xaggiisu dalabku ka yimaadaa intaada gabadha doonin laabudda wa an tandura ilayha waa inaad soo aragto nadra sharciya waxaan ugu qaydnay daymo aana sharci ahayn baa jira meel aan lagu ogolayn inaad ka aragti baa jira gabadha iyadoo socota haddaad doonto meel ugu dhumo iyadoo socota muuqaalkeedii iyo gacmaheedii inaad aragti waa kifaayo weyn nadradaa waxay daweyneysaa tasawurka dihniga ee maskaxdaada ku jiray iyo daymada aad soo aragtay inaynas waafaqin baa dhici karta in lagu ammaanayo gabadha ina galoo lahayd gabadh sidaas oo qur-aanka xifdisan oo kan oo kanaa lagu yidhi maada arag tasawurka maskaxda kaaga jira un inay tahay gabadh aad iyo aad u qiimo badan oo u qurux badan oo kan oo kana waxbaada laga yaaba inahays lakiin markaa indhaha ka qaadayba war maxaa dhacay wixii la ii sheegay ma muuqaalkiis ma lahaba inuu dhaho oo dib oga istaag idan waxaa lagaa rabaa hadday ku qancin weyda inaad aayr insaxaabti adigoona cidno ku ogeyn oo khawaadirtaadii aada fulinin inaad dib oga noqoti hadday ku qancisana daymadii iyo sawirkii maskaxda kugu jira ee iswaafaqaan tataqadi marka aad markaa doonti nadra sharciya inaad soo fiiriso annadra sharciya waana shay shareecadeenna islaamku ayna amarta wey laakiin meelaha in la iska dodoonto oo khalwe laisla sameeya lama ogolo hataa haddii ay ku suurtogeli wa gurigooda haddaad ugu timaado hooyadeedi aabahooda jooga aad halkaa soo fadhiisata ood is aragtaan falaa basa dhibaato male iyadoo maarata shuruudihii shareecada islaamka iyo dawaabidii la ilaalinayo rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay nin saxaabadii kamida ah intuu guursaday soo doonay gabadh ya wuxuu ku yidhi anadarta ilayha war ma soo fiirisay markaasuu yidhi maya fadhab fandur buu yidhi fadhab fandur ilayha orod oo soo fiiri markaasuu rasuulka la diifa u raaciyeyo gabadhu ree ansaar bay ahayd nimankii ree madiine ayay ahayd marka nabigu hadalba ugu daray wuxuu yidhi faina fii acyuni lansaari shaya xadiis saxiix muslim iyo nasaa-i ba uu warinaya ree ansaar indhaho gabdhahooda indhahooda waxbaa maaratay weeyaan waxbaa ku jira yuu u raaciye oroda soo fiiri muiira binu shucba saxaabiga jaliilka thaqafi sidaasoo kale gabadh buu soo doonay rasuulka alayh salaatu waslam wuxuu ku yidhi undur ilayha orod undur ilaaha fiiri buui cilow rasuulku u sheega daymadu waxyaabahay dawayso fainahu daymada la fiirinaya maarata fainahu axraa an yudama baynakumaa baynakumaa daymadaas waxaa awle ay xaqiiqe u tahay inaad isdaa'imtaan ood muddo dheer wada noolaataan bay sabab u noqonaysaa fainahu axraa an yudama baynakumaa daymadii qanaacadee aad ku qanacday qalbigii gaadhaysaa maskaxdaadiiba o dhan bay gaadhaysaa taan bay noqonaysaa idan nolol dheer inaad qofkaa wada wadaagsataan bay sabab unoqonaysaa laakiin habeenun hadii lagu soo xareeyo oon gabadha abbaha kuu doono weligaa aad arag adoo talow tawaqucahay talow maxaa ku iman doona maxaa ku iman doona ad leedahay marka waxaa dhici karta inaa korbood laakiin daymadii ad soo aragto kusoo qanacday dawaam dheer bay keenaysaa idan annadara sharciya waa shay aad iyo aad maarata daruuriya wuxuu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam xadid kaleo saxiixa xasan ah axadkiin hadduu gabarh doono idaa khaaba axadukum almara axadkiin hadduu gabarh doono fain istaaaca an yandura ilaa maa yadcuu ilaa nikaaxiha fal yafcal buu rasuulku yidhi axadkiin hadduu gabar doono ase awoodu uleehay uu kari karo inuu soo arko ha soo arko wax inay guursado ku jacayl gelinaya maaratay inuu ka soo arko soo arko hadduu doono u awood uleehay ha soo arka maanaa wejigeedii iyo gacmaheedii iyo socodkeedii muuqaalkeedii iyo maarata itaalkeedii inuu soo arko sabab kale saddexaad taas waxay sabab u noqon kartaa guriga wanaaggiisa iyo horumaritaankiisa iyo badhaarintiisa sabab kale saddexaad waxaa weeye alstikhaaratu wاlstishaaratu iyo wixii lamidka iyo wducaa alistikaara wاlstishaara iyo wاdducaa istikaara inaad samayso intaada mawduuci aad uqaada ku dhaqaaqi istishaare ahlulkhibraha iyo dadka ahlu taqwada inaad la mushaawaroto duca allah subxaana wa tacala inaad hoos gasho ducayna ilahi subana wataala istikaaradu waa shay rasuulku noo jiiday shareecada noo jiidaysa wixii aan cibaadaad aan ka ahayn oo waajibka aan ka ahayn inaad istikaaro samayso salaada istikaara u samaysan maysa inaad tukato laakiin haddaad samaysanaysa beec iyo tijaaro tijaaradan aad gelaysay inay khayr ku tahay inay shar ku tahay istikaara tukanaysaa ilahu hadday khayr tahayna ii sahal hadday shar i tahayna iga leexi wey guur baad u socotaa guurkan iyo gabadha hadday khayr i tahayna ilahu isahal hadii kan ilahu iga leexi wey safar baad gelaysaa safartaa inay khayr igu jirin istikaaradu waxyaabahaas la alistikaara intaada mawduucii ku dhaqaaqin markuu kugu soo dhaco ama gabadh mucayana maskaxdaada kusoo dhacda inaad salaad tukato jaabir bin cabdillahi rasulku wuxuu ka warinaya alayh salaatu waslam rasulku wuxuu leeyahy kaana nabiyu alayhi salaatu wasalaam yucallimunaa alistikaarata fi lumuuri kulliha umuurtao dhan markaanu rabno inaan samayno wixii mucaamalaadka aanan cibaadada ka ahayn istikaar ayuuna beri jiray kamaa yucallimuna asuurata min alqur'aan sida suurad qur-aanka ku jirta oo kale uu noo beri jiray istikaara noo beri jiray oo muxuu dhihi jiray rasuulka idaa hama axadukum bilmri axadkiin hadduu arrin uu doono falyarkac ragcatayn uma liyaqul markaa ha yidhaahdo ducadan ha akri ducada markaa istikaaraad garanaysaa waa inaa istikaare la timaad laakiin haddii ay tahay waan ku jecla ana waad jeceshahay heblaaye kana war wixii waxaa weyaan waxan waa diin weeye guri fiican baad rabtaa inaad samaysay had iyo jeer xidhiirka aad samaynaysa ilaahay aad la leedaha waa inuu xoog badnaado istikaara ilahay weydiiso inuu ilahay wax kuu sahlo ta kale adducaa inaad alla barid allow ii sahl adduunyadan caadiga maadigaan ilahay la hoostegayn oon leenahay ilaahu shaqa ii sahl ilaahu xoole ii sahl baan leenahay waa adduunyada caadiga reer dhan iyo warao iyo walad saalixa baad rabtaa inaad abuurti gacanta ilahay buu ku jiraa aman yujiibu lmuara idaa dacaahu wayakshif suu alla subaana watacaala leh udcuunii astajib lakum bu alla subaana watacaala war ibarya waa idin ajiibhaya inaad gacmaha ilaahay u taagato tira allahu isahla zawja saalix oo sacaada azawjiya aan ku helay ilahu isahal gaantaa gacanta ilahay bay ku jirtaa ilahay subaana wataala marka saa u berid ilahay intuu ku aqbalayo ku sahlaya zawja saalix asbaabaha najaaxa keenay ka midta idan daqono kufacda meel laga raacayna ma taqaano wey innagu intaan orod iyo dhaqan weeyaan intaan dhan baa halka kala dhacayna gabadhuna istikaaray tukanaysa wiilkuna istikaaru tukanaya istishaaraduna saasoo kale way ehlu khibraha hooyada aabbaha dadkaada ehlu khayrka ku tuhmaysa baad la tishanaysaa oo khibradda iyo cilmiga kugu dhaama baad leedahay qaabkee wixii buu ku tawjiihinaya tawjiihiaan ka qaadanaya qofka la mushaara mushaawaro la weydiiyana waa inuu xaqiiqada gasha almustashaaru mu'taman bu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ninka mushaawirada la weydiinaya waa waa la aaminay marka waxaa jira inuu qofka u sheegaa la oo yidhahda sidaa iyo sidaa iyo sidaas wey ayib ducada shaacirkii wuxuu yihi ducadu waxa weeyaan aqwa silaax wey oo qofka muslimka uu hantiyo ducadu waa silaaxa ugu adag wey adducaau maaragtay mukhulcibaada wey ducada waxaa weeyaan waa cibaadada dhuuxeeda wey ama adducaau huwa alcibaada mukhulcibaada waxa weyan waa xadiid daciifa adducaa huwa alcibaada wey xadiidka saxiixa ama adducaau mukhulcibaada daciif weeyaan xadiidkaas haacirku wuxuu yidhi asagoo ka hadlaya ducada qiimiga ay leedahay atahzau biducaa'i watadriihi wamaa tadri bima sanaca ducaau ducada ayaad muxuu yidhi yaad ku jeejeesaysa waad yaraysan bu yidhi ducada waxba kama ogid buu yidhi ducadu waay samayso waxay ducadu samayso waxba kama ogid buu yidhi maxaa yeelay kolkaas wuxuu leeyahay sihaamu leyli naafidat walaakin lahaa amadu walilamadi inqidaau fayumsikuhaa ida maa shaaa rabbi wayursiluhaa idaa nafida alqadaau sihaamuleyli naafidatun walaakim sihaamuleyl habeenkii oo fallaadhaha iyo leebka aad tuurtay muxuu yahay leebkii fallaadhaha waa ducada wey siqda dhex intaad soo kacday oo tukatay gacmaha ilahay hoos dhigatay oo tiraa ilaahu ishal muraadka aan leehay sihaamka tuuraysa way albaabka ilahay baad garaacaysa marka sihaamuleyli naafidatun way fulhayaan wey oo fallaadda meesha lagu dhurta way ka bixi idan ducadii aad ganaysa ilahay subxana watacala uu ku aqbalahaya walaakin lahaa amadun walilamad inqidaa mudday leedahay markaas wuxuu leeyahay fa yumsikuhaa idaa maa shaaa rabbii ilaahay baa haysanhaya ducadii markuu alla aad ugu rafcisay ilaahay wakhtigu doonu xajinhaya wa yursiluhaa wuu soo daynin idaa nafida alqada xukunka ilahay markuu dhacana ducadii aqbalkeedii baa imanaya marka waxaa lagaa rabaa ishaamta inaa habeenka tuurti baa lagaa rabaa meesha adduunyada aad u dhafcisa qof kastaba markaad halkan imanaysa meeqaad wax soo martay imisaad ilaahu ishal ad waddan gaalma u socotaa hadda ogow haddana maca daalika intaasaad allow badbaadi aad lahayd famaa baaluka gurigaad dhisays inteen leeg rasuulkana alayh salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiid xasana salmaanu farisina rasul ka warinaya jaamicu sagiirka uu sheekh albani ku saxinay uu ka xasaninhayo imaam tirmidi iyo xaakimna labaduba ay soo saarayan wuxuu rasulku yihi alayh salaatu wasalaam laa yaruddu lqadaa ila adducaa qadaha ilaahay wax celin kara ma jirto ilaa ducada mooyaane walaa yaziidu fi lcumri ila albiru cumrigana ma ziyaadiyo ilaa biriga cumriga ziyaadiy cumri lama ziyaadiyo ilaa biriga baa cumri ziyaadin birwaalideyn waxyaaba cumriga lagu ziyaadiye kamid qado ilaahay oo la xukumay wax hor istaagahayana duca ayaa jirta laa yarud lqadaa ila ducaa qadaha ilaahay wax ka hortegi kara ducada ayaa jirta oo ilahay la baryo idan halkaas inaad ukacdi baa lagaa rabaa laakiin meel kale haddaad aadi iyo waxyaabo kale hadda adaa cirka roob ku og bay noqonaysaa aad iyo aad ba khatar u tahay qodobka kale afraad guriga sacaadada zawjiyada ay ku hagaagaysa asidqu wاlxaqiiqatu wاlbucdu can اlmahaaliyaati waman laa yutiiqu almaru waxaa weeyaan inuu qofku ku dhaqmo bilowga horeba run iyo xaqiiqo isla markaana ay ka fogaadaan wiilka iyo gabadhu waxyaaba maaali ah oo khayaali ah oo xaqiiqada ka fog oo naftooduna ayna keeni karin maxay tahay waxaas marka laisla hadlahayo gabadhu waxay isu soo diyaarinaysaa kelimaadkeeda ugu fiican iyo akhlaaqdeeda inta ugu fiican bay sare soo marinaysaa wiilkuna sidoo kale weyan mustacidiin waxay u yihiin nin kastaba kelimadu ku hadlayaba soo diyaarsan aniga miyaad taqaanaa ina garas ree garas ka sii aanahay ama ina galool ree galool ka sii ah weligaana waana la yaqaanaa aniga zawjkayga farahaddaan ku dhigo dib dambe u dhaqaaqusmahayo gabar dambe ila guursan kara ma jirta waana la yaqaana ninkan wuxuu le ani miyaad itaqaanaa ina waxaan ahay maarata shabeel oo ka sea ina libaax ina gorgor baan nahay gabadhaa anigu helay dib dambe maadka madax uma qaadaysa halkaas nin kasta wuxuu soo bixinaya waxyaaba khiyaali oon jirin haa gurigeenna saasuu noqonayaa kaasaan samaynaynaa waxuusa tabarba u hayninba wuxuusa tabar u ahaynin shan kiilo dahaba iyo shan kun oo dollar baa lagu mehriyey hadhow markii laisku dhacay wuuulyaalyaayeebaa herkikaan shantii kiilo dahaba markii la qiimay toddobaatan kun oo bown bay noqotay markaas wuxuu weligeyba hataa ani iska dhaafatay awowey weligii ma mulkiyin toddobaatan kun oo bown jiq waay adaa laguu meheriye mayasaan umaan malaynayni waxaa ligu yidhi iska iska samee hadhow waa lagaa cafin war waxaas maaa ee wadaadyo war mehe noloshaada yaryaree baan ku labaatan labaatan u bixi noloshaada waa inaad bish waa inaad bixisa waa khiyaali waxaan waxba ka jira ha toban kiilo dahaba igu meheri hadhowna waxaa weeyaan ma nolosheenna markaan bilowano waan iscafinaynaay khiyaali wey qaabkaas meel hebla aan degno meel hebla aan udalxiisa waxaa khiyaali wey xaqiiqada iyo dhabta baa la rabaa in lagu wada tacaamulo tirahdii soo dhawow hal qol baan ku jiraa anugu oo yar hal rootina subaxii waan ku qureecdaa iyo hal bakeerio bigays sidaas nolosha saciid baan ku haya ma ku wada noolaanaynaa laakiin haddaa tira subax kasta kursi cusub baan kuu dhigi hal qol aad haysatid macquul mo khayaali iyo waxyaaba aan waxba ka jirin in laga fogaado oo sidqiga iyo xaqiiqada lagu dhaqmo dhabta saasuu reerku ku hagaagaya reerku saasuu ku hagaagaya sacaadada dhabta maxaa yeeley mufaajaha dhici hadhow waxaan jirin marka lasu sheego markii lasu yimaado dhaqankii rismigahabaa iman war waxaad sheegaysa awaniho <laughs> waxaa wey beena waa lagu soo xergelya runna waa lagu dhaqaaya xaggee jirta adigu war waxaas ma jirta sharci islam waxa ma ogolaya runna waa lagu soo xergeliya xaqiiqana waa lagu dhaqaa wey waxaa weeyaan alsidqu walxaqiiqatu walbucdu can almathaaliyaati waman laa yutiiqaan inay sidqi iyo xaqiiqa ay ku dhaqmaan oo waxaa khayaaliga ay iska dhaafaan dhabta uu sheego siduu yahay tan haddii kugu diidato kala kugu soo ergeli sidaasaana sida haalibkana qofka caqligale dakigaa waxaa weeyaan wix xaqiiqdu la sheego wuu kala garan qofka xaqiiqada ku socda iyo qofka khayaaliga waxba waxba ka jira hadda ka hor baa sacuudiga anagoo joognaa gabadh baa africa nin ka soo guursaday wuu keenay nin iska shaqaale iska basiidu ahaa wuu la yimid gurigii iqaamo iyo wax buu isku dubaritay uu keenay gabadhi kharash badan baa ka soo baxay wuu keenay gurigii markuu keenay gabadhii shaqadiisii xoogaa mushaarku qaadanaya waa guri iska iska dhexdhexaada wey baa maalinkii dambe gabadh wadaadi ahayd oo aad u caqli badan maalinkii dambe shaqadii markuu aaday yaa waxaa la yidhi reer galooloo gabdhihii reer galool ka joogay o dhan ba waxay dhaheen bal gabadhii heblaayaheed baa lasoo guursaday aan soo booqon habraydi hawaankata duqayda mid suun suun bahalka dahaba dhexda kusoo xidhata mid halkan kusoo xidhata mid intan oo dhan soo buuxisa tan dhoolatus baa loo yimid guriga gabadhana silis yar bayba meesha ku qabtaaba waxbaba kalamaba haysa waa loo yimid eedo habar yar ayey bal dahabkana tusi hadda sanduuqa in wax u buxiy mooda eedo aanu dahaba ma haysta inta yartaa aan oo weliba aan kala imid africa waxba iima oga alla ba ayuu baroor jabayay ma anigan duqdee suunka qaba soo maarti kuwaan guriga ka soo kacaa baa ka daran tii kale maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay shibbay ta de waa sidan way maxaan sameeyaa sidan waxaa la yidhi waxaas ma jirtee gabadh baad hadda tahaye waa inaad hawshaada xaqaada soo ridato adugu intii la qodbi karaa la masbaari karaa la masbaaro waa laga tegey habeenkii markuu zawjkeedu u yimid gabadh aad u caqli badan bed waxaan ka wadaa xaqiiqada waxay tiri dhegayso maanta haween baa i yimid haweenka haddii mar dambe soo noqdaanna gurigeennu ma dhismahay tiri abadan bay tiri ee waxaad yeelaysaa ka daba tagto kastaba gurigeed iyo dadkii qabay la hadal dib dambe yeyna gurigeenna ugu soo noqonin bay tiri bal u fiirsa haddaad rabti inuu gurigeenna badbaadiy tiri dib dambe yeena gurigaa u imanin bay tir adaa zawjka oo guriga mas-uulkaa tu kastaba marka zawjkeedu la hadlay haye awe ninkii ina maroodiyaha gabadhaada iga qabsanayo dib dambe yeena iga imaanin gurigayga yaan laga fidnayn ina shabeel wixii o dhan midba meel buu ku xidhay war balaayo waaba tumbaaso wuuba falfalay naga daayal sidii bay ku baraareen sidii bay ku baraareen marka waxaan ka waday qofka xaqiiqada markuu la tacaamulo aad qodob kale shanaad waxaa weeyaan tasiis lbeyti calaa aacat illahi subxaana wa tacaala guriga markii la asaasayo cabsida ilahay lagu asaaso aroos baa la samaynaya masaajidka xafladda ha lagu qabto ehlu khayr cuntadaada ha cuneen laa ma laa tusaaxib ilaa muminan walaa yakul dacamaka ilaa taqiyun aw kamaa qaala alah salatu qofkaad la saaxiibaysa waa inuu muslim ahaado mumin ahaado cuntadaadana haddaad kari karto waa inuusan cunin ilaa qof taqiya mooyaane meel heble iyo hotel hebel ha la kireeyo qarashka ha lagu bixiyo maya tasiiska alla subxaana wa tacala wuxuu leehay afaman asasa bunyaanahu alaa taqwa min allahi calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayru aman asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara jahanama bu alla subxana wa tacala fanhaara bihi fii naari jahanama alla subxana wa tacala u lehy wallahu laa yahdi alqowma aalimiin waxaa laga hadlayaa war bayd la adkeeyo taqwada ilaahay lagu asaasayo si fiican loo matiinkiisa hoose loo adkeeyo iyo mid hasha oo burburahaya o dhacaya ma isku midba waa maya afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi wa ridwaanin khayrun ama ku kale imaam qurdubi axkaam qur-aanka sheekha iskale qurdubi aladolsi ayadda markuu tafsirinaya wuxuu ley fi hadi اlaaya daliilun calى ana kula shayin ubtudiya biniyati taqwa اllahi tacaala wاlqasdi liwajhihi alkariim fahuwa aladii yabqى wayascad bihi saaxibu waxaa ilaahay dartii loo asaaso wuxuu doonaa ha ahaado shaqo ha ahaato bayd ilaahay ha ahaado guri ha ahaado shay kastoo ilaahay dartii loo asaaso oo cabsi ilaahay lagu asaaso ilaahay dartiina loo hagaajiyo fa huwa aladii yabqaa kaasaa baaqi noqonaya wayascad bihi saaxibu saaxiibka iska lahaana taasuu ku baraarhayaa oo ku liibaanhayaa wayuscadu maarata ila اllahi subxaanaه wa tacaala ilahay baana loogu rafcinaya kaas loo rafcinaya oo camalka saalixa ee ilahay darti loo marka ilahay baa loo rafcinaya wayurfacu ilayh idan beytku inuu taqwada ilahi lagu asaaso laakiin macaasi haddii lagu asaaso oo ribo lasoo dayntay iyo hool la kireeyey iyo raqsi iyo rag iyo dumar la isku dhex daray iyo video kamira la duubay haddii munkar lagu asaasay maa buniya calaa faasidin fahuwa faasid buu noqonaya wamaa buniya cala taqwa maarata wuxuu noqonaya wax qiimi badan buu noqonaya maa kaana lilaahi baaqin wamaa kaana ligayr illaahi faanin buu noqon sida imam malik yiri raxmat ullahi calayh idan taqwada ilahi subxana watacala oo lagu asaaso qayb weyn bay ka qaadanaysaa labada qof marka waxay noqonayan laba qof oo fiican taqwada ilahay asaaska isu kaalmaysanaya daacada ilaahay wixii awooddaada karaankaada saa darteed rasulku wuxu le alayh isalaatu wasalaam labadaa qof haddii laba qof oo taqiyin yihiin oo daacada ilahay bay isu kaalmaysanayaan markaasuu rasulku wuxu le raxima allah xadiidkii saxiixa raxima allaahu rajulan buu rasuulku leeyahay qaama min alleyl allah u naxariiso raxmad allah ha heesho qof ninka raggaa ee istaagay habeenkii fasallaa tukada wa ayqada imraatu zawjadiisa imraatahu zawjadiisa inay toosiya fasallad ay tukatay markaa ayadna daaca lagu asaasay gurigii daacadii bay isu kaalmaysanayaan fa in abad hadday diiddo oo tira hurdada anugu salaadda ilaah baa igu leehay daa hadday diiddo nadaxa fii wajhi almaa biyaa wejiga kaga saydha oo hurdada ka kaca tuka salaatuleilka farad laskuma hayaa dog salaatuleilka wey kadalika xadiidka qaybta dambe wuxuu leehay raxima allaahu imra'atan allah raxmadiisa ha haleesha qof dumara taasoo qaamat min alleyli habeenkii istaagtay fasalla tukatay wa ayqadat zawjaha zawjkeediina toosisay fasallaa asna tukaday fain abaa hadduu diido nadaxat firdhisa fii wajhi almaa biyaha ku firdhisa xadiidka jaamicu sakiir buu kusoo arooray saddex kun afar boqol sagaashan iyo afar raqamka xadiidka yahay waa bayd daacada ilahi lagu asaasay wey ikhwati fi illaahi waxaan u baabaanay taqwada ilaahay iyo khayr guriga laguma asaaso aqlabka guryaha xafladaada masaajidka ahlu khayr ha maamuleen laakiin waa maanta xaggee laga keenay qof kastaba maalin buu leeyahay gabadha maalinkeeda waa maanta wiilku maalin buu leeyahay waa maanta farha ka qaada war waxaas waxba kama jiro yaa kugu yidhi maanta cimrigaada ma maalinkaa keliyaad ku leedahay waxba kama jiro cimrigaada oo dhan adaa iska leh idan si fiican u maamul wey si fiican u maamul waxaan ku soo khatimhayaa qaybtaas ninka la yidhahdo qisat alxabiib alcajmi ninka la dhihi jiray qisadiisa zawjo aad u qiimo badan buu lahaa gurigu markuu dadku ay dad nool oo ruuxdooda dhisantaha ay tahay macaan buu gurigu noqonaya xabiib alcajmi waa zawjadiisa waay ku tii waxay ku tihi ninkaa iska laha xabiib alcajmi imra'atan caabida ayuu lahaa tusamaa camra la dhihi jiray magaceeda camra la dhihi jiray fantabahad laylatan habeen bay toostay wa huwa naaim isagiina u jiif zawjkeeda wuu jiif markii ay toostay asagiina uu jiifa oo naaim uu ahaa faiqadatu fi saxri habeenka niskiisa dambe ayay toosisay wa qaalat kelimaad cajiiba ayay ku tiri way la hadashay waxay tihi qum yaa rajul bay tihi warniyahow istaag faqad dahaba allaylu wa jaaa anahaar habeenkii waa tegey maalinkiina waa soo dhawiya waa iman hayaabt maalinkiina waa yimi bimacnaa intuusan waagigu beryin salaatuleilka niyahow istaag wa bayna yadayka ariiqun baciid bay tii hortaadana ariiq dheer baa kaa horreeyat ari waa aakhira loo socda nsaayidiisina waa isaga wa bayna yadayka ariiqun baciid wazaadun qaliil bay tiri sahayda aad wadatina aan wadan ama aad wadatina waa yartahay zaadkaadu adoo sidan aad tahay oo salaatulilba habeenkaad u kacayni sahaydaaduna waa yar tahay safarta ku sugaysana aad ba u dheertahay bay tiri wa qawaafilu saalixiin dadkii fiificnaa safartoodiina qad saarad waa socotay amaamana waa naga tagan bay tiri wanaxnu baqaynaa annagu baa soo hadhnay bay tiri dadka fiificnaa rakibgoodii iyo doomahoodii iyo gawaadhidooda taga bay tiri na dhaafe oo salaatuleilka habeen kasta loo istaaga inagu ma meesha ku hadhnay tir waagu noogu beri inagu ajijiifna oo kawaafisu saalixiina qad dahabad bay tiri waa tageen bay tiri ka kac bay tiri fadhiga niyo zawja saalixa bal u fiir sacaadadaas zawjadaadiiyo kuutu salaatuleilka zawjkiina sidaasoo kale uu samaynayo min ayna xaggee laga heli karahay idan tasiiska hore in la hagaajiyo oo daacada ilahi subxana watacala lagu asaaso aad iyo aad bu khayr badan qodob kale lixaadee gabadha labada dhinac aan ka soo hadlayna labaduba gabadhuna saasaa laga rabaa wiilkana saasaa laga rabaa qodobka kale ku xiga waxaa weeyaan lixaad ee sababaha sacaadada keeni kara alahdu binasaaxi اlummahaati wاlaabaa wاlasdiqaa aladiina alatii tuusa bitaqwa اllahi subxaanahu wa tacala wاtamasuki bاdiin wاrifq inuu qofku qaato wiil iyo gabadhba aabbihii iyo hooyadii wasaayaadkii dardaarankay siinhayaan iyo dadka fiifiicane ehlu taqwada alla kacabsigay ku baraarujinaya ee ku tawjihinaya diintu inuu haysto naseexada noocaasay siinaya waa inuu qaataa qofka bal dhegaysta markaa abulswad aduali adduali ninkaa la yidhaahdo gabadhiisuu la dardaarmhayaa oo la guri geynhayo ama guursanaysa ama wax lamida gabadhiisuu la dardaarmhaya naseexu siinaya meesha inagu aanu ka baabanayn waalidiintu ama wiil ha ahaado ama gabadhaada tarbiyadooda ma yaqaanaan weligii ma weydiinaya wiilku aaba guur diyaar mawta inaad guursatid inuu odaygu dhaho waa naadir wey ama hooyadu ay tiri hooya diyaar ma u tahay inaad guursatay gabadheeda ay ku tiraado bal waxaa odaygu dhihi xaggee wey markaa adig kula ekaanu xaggee ahe reero dhan ba lagu aamini jire warardoo jaamacada ka baxo horta waxaad soo shaqaysataan aragno wuu sii caydhin ninkana wiilkana waxaa maskaxdiisa kumama jirta waxay oga dhegan tahay goormaad goormaad guursataa xaggeed guur ka hesha marka tarbiyadii iyo mas-uuliyaddii u tarbiyan lahaa iyo haddaad guursatay reerka saa u dhaqi laad dhihi hooyaduna sidoo kale wey waa aabbo gabadhiisii ula dardaarmaya abulswad aduali gabadhiisi ula dardaarmahayaayo wuxuu leeyahay gabadhiisi gabadhiisi markuu lehda wuxuu leey iyaaki walkhayra adiga iyo masayr iyo khayra ayaan kaaga digahayaabu fa inahaa miftaaxu alaaq waa miftaaxa alaaqa furihiisi wey ninku lugtuu qaadaba haddaad tiraahdi aad ku soo booddi ama aad ka shegdo ama masayr kula soo boodo waxaa weeyaan alaaqa furitaankiisi wey wa calayki biziinati waxaan kuu dardaarmahayaa daa'im isqurxis ziino zawjkaada inaad isqurxiso dahab u xidho indhakuul isu samee wahaakada marka zawjka soo jiido wa calayki biziinati buui ninku rag ninku ma rabo inuu zawjadiisii oo si oo maaratay ka yar jabantay inuu arko hadduu hal mar arka ama laba jeer arko waa laga mar sadexaad u soo adkaysanay lakin hadda isu qorxiso waxyaabaha jadaabka soo jiidan bay ka mid tahy waa dhurwaa raggu marka in dhurwaagana meesha maaratay uu wax ka helayo mu ukici marka zawjadu inay gabadhaha isu qorxisaan ziinada gabdheheennu maxay samaynayaan dahabka oo dhan sanaatiikda u ka buuxa iyo dharka fiican aroos maalinka kuxasi ihanaysa u kacaysa guriga markay timaadana wa dhan wa ururinaysa ku xaraynaysa war muasalka wuxuu ahaa in ninka laisugu qurxiyo haddaad rabtid ninka inuusan tallaabo qaadin oo naag kale uusa guursanin dharka ha ka hadhan weligaa si qurxiyo haddii kaletu banaannaha is qurxiso intuu indhaha la raaco maalinka dambe arkaysaa meel heblow kasii shanqarhaya marka waxaa la rabaa ziina la rabaa gabadho in ninka isu qurxiso ay soo hanato wa calayki biziinati buuri ziinadii bu haddana u sheegaya oo qaabkay ziinada tahay wa asyanu ziinati alkuxlu weeyaan ziinada nooca ugu qiimo badan waxaa weeyaan ugu fiican waa indhakuul inay gabadha indhakuulato oo zawjkeeda soo hagaajiso wa calayki biiib buuri iibka iyo ma miskigana daa'im buuri hadhow caraf had iyo jeer caraf fiican zawjkaadu waa ina xaggaadu ay oga tagtaa waadyabu iibi isbaqu lwuduu bal u fiirsa qorxiskii iyo haddana cibaadadii busa diibka ugu fiicane la samey waysada oo la dhamaystira nadiif aho weya had i jer waysada iyo isdhaqitaanka had i jer ku dadaal yuu leehay wuu dardaarmaya markaas wuxuu yihi wakunii kamaa qultu maarata maarata liummiki waxaad noqotaa buu yidhi sidaan hooyada aan u idhi sidaa dham fii bacdi alaxaayiin sidaan hooyada ula dardaarmi jiray sidaas aho buui hooyadaabaan mararka qaarkood waxaan dhihi jiray bui sidaan soo socoto oo muxuu yidhi shicir buu markaa u tiriyo khudi lcafwa khudi alcafwa minii tastadiimi mawadatii walaa tantaqii fii sawratii xiina aqdabu wuxuu leeyahay khudi lcafwa khudi qaaduu yidhi alcafwa mini cafis iga qaaduu yidhi oo bimacnaa ah, waxaad aragti markaa iska cafi icafi ama waxaad aragti ama khataad aragti ha igula boodahay qabsanayna cafis tastadiimi mawadati kalgacaylkayga ayaad joogta aad u helaysaa laakiin haddii hadalka uu hadlaba ninkii laba jeer lou jawaabo hal weer markuu dhao saddex weer la yidhaahdo haddi waxaa weya kor walaa tandiqi hadlin buu ihi fii sawrati wakti aan kacsanahay oon xanaaqsanahay oo aad marka aan u kululahay ha hadlin bui aamus xiina aqdabu markaan xanaaqsanahay oo shucuurkayga o dhan iyo dareenkayga uu aad u taagan yahay aamus buu ihi zawjadiis awj hooyadeed buu saa ku dhihi jiray adigana saasaan kuu dardaarma zawjkaada markuu aad dareenkiisu u taagan yahay ha ka garab hadlin shibdheh markuu dareenkiisu damo oo hagaago kadib markaa waxaad usheegaysa u sheeg bui fainii wajadtu اlxuba fi اlqalbi wاlأdaa ida اجtamacaa lam yalbit اlxubu yadhabu waxaan helay bu ihi kalgacaylku iyo dhibaatada xanuunku labaduba qalbiga weeyaan kalgacaylku waa qalbiga meeshu fadhiista xanuunka iyo dareenkuna waa qalbiga meeshu fadhiista ida اجtamacaa lam yalbit اlxubu ma yadhabu hadday wada kulmaan xanuun dareen xanuuna iyo kalgacayl qalbiga di ku wada qalbigu xanuun baalka uu tegi jacaylku uu tegayaa bu bimacnaa jacaylkaan ku jeclaa oo zawjkaadu uu ku jeclaa haddii asagoo xanaaqsan aad hadal xanuujiya ku dhufatid jacaylkaadii oo dhan wuu baxaya marka jacaylka o dhan waa tegahayaa bu fainii wajadtu اlxuba fi اlqalbi wاlأdaa ida اجtamacaa lam yalbit اlxubu yadhabu haddii maxaan helay bu ihi xanuunka iyo dhibaatadu iyo kalgacaylku labaduba qalbiga tagaan bu hadday isku wada tagaanna waaa tagayo jacaylkaad masaxmi oo tagay xanuunkii baa beesha kusoo hadhay idan ka ilaali bui zawjkaada wax dhaawaca oo kalgacaylkaadii qalbigaha ka tirtira ka ilaali buu leehay bal u fiirsa zawjkaas bal ninkaas u fiirso gabadha uu dhalay soo la dardaarmayo innaga waxaas nooma fadhidaba aabbaha saa dhihi kara waa kee ma leh qodob kale toddobaad guriguu ku hagaaghay labada qofba laga rabo an yacmala kila zawjayn labada qofba zawjada iyo zawjkaba waa ina camalka ay sameeyaan taqaruban ila llahi subxaana wa taala acmaasha guriga laga qabanayo iyo zawjka mas-uuliyaddan uu qaadayo shaqadan uu qabanayo waa inuu ilahay ugu dhawaanayo dareenka waa inuu ku jiro ilahay ugu dhawaanayo oo wadiifo rabbaani ilaahay uu saaro mas-uuliyada oo ilaahay ajir ooga doonanayo waa inuu u arka u shaqeeya gabadhuna saasoo kale wey carruurta ay u qabaynayso raashinkay ilaa hadday tahay u aragto un wax lagu faradeeya lagu waajibiyey nooc kale noqonaysa cibaada taqarub ila allahi ma huwa daliil rasuulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalam xadiidka abu hurayra isagoo ninka la hadlaya rasuulku anfaaqa shaqadaad soo qabanaysa masruufkaad bixinaysa waxaan oo dhanba inuu sadaqa ku yahay haddaad niyooti rasulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam dinaarun hal dinaar anfaqtahu aad ku bixisay fii sabiil ilah jihad aad ku bixisay iyo wa dinaarun dinaar anfaqtahu aad ku bixisay fii raqabatin addoon xoraynteed iyo wdinaarun dinaar tasadaqta aad sadaqaysatay calaa miskiinin iyo wadinaarun anfaqtuhu aad ku bixisay calaa ahlika caruurtaadii iyo zawjadaada aad ku bixisay intaasoo dariiqa danaaniirtii lagu bixiyey acdamuhaa ajran kan ugu weyn xagga ajirka alladii kii weyaan anfaqtahu calaa ahlika ehelkaada aad ku bixisay weeyaan balufirs ehelkaada aad siisay dinaarka aad jihaad ku bixisay ka masaakiin aad siisay ka aad sadaqaysatay iyo ka reerkaada masruufkeeda aad siisay ka ugu weyn xagga ajirka waa ka carruurtaadii zawjadaada aad siisay idan shaqada aad ukacaysid aad soo shaqaynaysid masruufka aad bixinaysid waa inaad cibaado inaad tahay aad niyoonaysid oo reerkan iyo masruufkan aad sabxinaysa iyo mas-uuliyaddan ilahay baad ugu dhawaanaysaa ajirkaasaad helaysaa waa inaad cibaado inaad ku jirtaa sa aad u arkayso gabadhuna sidaasoo kale weeyaan haddaad tihaahdii zawjkii baa sidan la yidhi gabadhiina maxay tahay iyadoo shaqadii qabanaysa ajir xaggey ka heli bal xadiidkana dhegeysa rasulku wuxu yihi xadiidkii hore imaam muslim baa warinaya xadiidkan kale wuxuu rasuulku leehay alayh isalaatu wuxuu rasuulka imaam bazaar baa marka musnadkiisa kusoo saarhaya iyo ayrkiiba sheekh albanina saxiix buu ka dhigaya idaa sallat ilmar'atu khamsaha zawjadu shanteeda salaad haddii tukato wa saamat shahraha bisha ramadaanna ay soonto waxasanad farjaha xubinteeda tarankaana ay xifidoo ilaaliso xaaraamta ka ilaaliso ilaa zawjkeeda mooyaan wa aaacat zawjaha awjkii zawjkeediina ay adeecdo wixii macaasiya ku adeeci maysa wixii khayri ay ku garib istaagto zawjkeeda si u adeecdo iila laha dul jann iila laha waxaa leleeyahay udkhuli janata jannada gal min yi abwaab iila laha dkhuli janna ama min ayi abwaabi ljannati shiti jannada albaabadeeda meel allaala iyo meeshaa doonti ka gal baa laleehay riwaayad ibnu xibbaan baa riwaayadda warinaya xadiidkaas riwaayadda kale bazaaruu warinaya waxaa weeyaan qiila laha udkhil janna ama dakhalti ljanna jannadaad gelaysa war u fiirso shanta sala hadday tukato oo bisha ramadaanna ay soonto oo zawjkeediina ay adeecdo annada waxaa lelea albaabkaad doontay ka gal baa lelea idaa adeecitaankii zawjkeeda ee adeecaysay waa cibaado wey janno ayuu sabab u noqonaya idan waa inay labada darafba shaqada ay qabanhayaan iyo mas-uuliyaddaa saaran camalkay samaynhayaan taqaruban ila allahi waa inay u sameeyaan cibaado in waa inay u arkaan haddii la kale aad u aragti wax maaragtay laguu farad yeelay ama addoonsi ama wax lamida maalin guriga maan joogi maalin baan ka shaqaynhaya maalin baan ka war adigu wasiiru daakhiliya tahay wasiirka arrimaha gudaha ninkana waa wasiirka arrimaha dibadda inuu soo shaqeeyo oo warshadaha soo lagdamo oo wax soo shaqeeyo shaqadan adag ma qaban karti waa inuu asaguna yima la keena arrimahaas adiguna waa inaad gudihii iyo tarbiyadii iyo hooyadii waa inaad ahaati idan waa isu dheelatirmayaa nolosha laakiin labadiinniba haddaad wada baxdaan reerkii sida lagu talagalo uma soconayo idan waa inaad cibaada ay u arkaan qodob kale ee maaragtay sideedaad oo maarata asbaabaha guriga ama sacaadada zawjada hagaajinaya alاجtihaadu fii fahmi kuli waaxidi minhuma alakr inuu mid kasta ku dadaalo inuu fahmo qofka kale dabeecaddiisa suya qofkan aad la nooshay dabeecaddiisa iyo waxyaabaha uu jecel yahay iyo wuxuusa jecel dabeecaddiisa inaad barat eh, fahamtid saa darteed fahamka aad ku wada socotaan qofkan malaaig maaho adna malaaig ma tihi waa la isku dhici waa maarata waa la heshiin marka laakiin waa inaad fahamsantahan qofka dabeecadisa waa inaad barato oo taqaanid fahamku waa waxyaabaha ogu weyn ee labada qof ku wada dhaqmi karaan inay isfahamsan yihiin meesha qofkan dabeecadda uu ka adag yahay meesha uu ka fiican yahay waxa uu ku xun yahay waxuu ku fiican yahay waa inaad aqoon u leedahay oo fahamsan tahay ma huwa daliil rasuulka calayh isalaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi caaisha inii la aclamu idaa kunti canii raadiya waan aqaanaa waan markaad raadiga tahay aad maaragtay aad raadli adiga tahay iyo markaad ii cadhaysan tahay waan kala garan bu yidhi waan kala aqaanaa bu balsi u fahma firi rasuulka alayh isalaatu wasalaam caaisha waan ku garan buu yidhi markaad ii xanaaqsan tahay markaad ii xanaaqsanayn kolkaas waxay saa u garanaysaa rasuul allow markaas wuxuu yidhi markaad ii xanaaqsan tahay magacayga ayaad ka tagta waxaad tirahdaa maarta kalaa wa rabbi ibraahim baad tirahdaa buui kalaa wa rabba ibraahim wa rabbi ibraahim baad tirahdaa buui ibraahim rabbigii baa ku dhaaranhaya baad dhihibed yuu yidhi rasuulka markaad ii xanaaqsanayna waxaad dhihi kalaa wa rabbi moxamed baad dhihibed yuu yidhi bal u fiirsa markaad caadiga aad ah tahay oo xanaaqii waxba jirin kalaa wa rabbi moxamed baad dhihi laakiin markaad ii xanaaqsan tahay kalaa warabbi ibraahim markaas sadaqta ya rasuulla run baad sheegtay laa astaiicu akara min hada abad magacaada inaan ka tago ka badan ma kari karit bal u fiirsan si u fahansan kadalika bilcagsi ayadiina maxay tihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu xanaaqsan yahay iyo markuu dhib jiro wejigiisaa ka gartaabay tiri waxaan arkay bay tii caaisha ay leedahay xadiidka saxiixa imaam muslim uu warinayo kaana nabiyu calayhi salaau wasalaam idaa casafat ariix dabayl markay timaado dabayl ay dhacdo tagayara lawnuhu wakharaja wadakala waaqbala waadbara ilaa akhir xadiid rasuulka alayh salatu waslam markay dabayl timaado oo dabayl ay soo dhacdo wejigiisa midabkiisaa bedelmi jireen guriga wuu geli wuu ka soo bixi wuu sii jeesan wuu soo jeesan tagyiirkaasaa ku dhacay idan waxaa weeyaan waxaanu garan jiray triminku welwel badan inuu ku jiro ayaan garanaya wadaadka waa soo fadhiistay anigana musalsal waxaa weeyaan waa shan daqiiqo keliya shan daqiiqo waa insha allahu taala waan kusoo khulaasayn lakin suurtagal ma aho waa qayb baan kuso kusoo khulaasanayna idan waxaa weeyaan qodobkaas sideedaad alfahmu qofba qofka kale inuu arko alijtihaadu fi fahmi اlakr qofkaas inuu ku dadaalo qofka kale inuu fahmo habkaasaa gurigi wanaagiisa ku soconaya qodobka kale ee sagaalaad ee maaratay labada qof gurigooda raagitaanka ama wanaagga sacaada zawjiya keenaya waxaa ka mid ah oo labadooda laga rabaa maarata annasxu lmutabaadel baynahumaa naseexo mutabaadel lisu naseexay qofka waxaad ku aragtay inuu wax ku jira khalada u naseexa ha kula boodin u naseexe naseexo fiican zawjadu ha usan zawjkeeda zawjkuna zawjadiisa ha u naseexay nasaaxa mutabaadela oo qalbiga ka timid maa kharaja min alqalbi yasilu ila alqulub baa la yihahda qalbiga daacadnimo waxaa ooga soo baxaa qalbiga kala geli laakiin hadduu daacad qalbigaada ka naseexadaada meel ma gaadhayso idan annasxu baynahumaa inay isu naseexayaan xadiidkana daliilkeedana rasulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam isagoo maalin la jooga xafsa isagoo caaisho la jooga yay xafsada wax ka sheegtay wax kale mayna dheheen way gaaban tahay bay tiri xasbuka xafsay tiri gaabnida mase safiya adu wax saas koley tiri zawjaadkiisa mid kamid yay gaabni ku sheegtay bal u fiirso waa xan arrintaas rasuulka alayh isalaatu wasalaam kamuusa dhegeysanin muxuu ku yidhi laqad qulti marka intuu la hadlo yaa caaisha laqad qulti waxaad ku hadashay buu yidhi kalimatan low muzijat bimaa lbahri lamazajatu kelima ayaad caaisha ku hadasho haddii badda lagu saydi lahaa badda o dhan bedeli lahayd kelima xun weeyaan arrintaa jooji buui walu fiirsa kelimaad ku hadashay haddii badda lagu dari lahaa badda o dhan inqaas noqon lahayd ay bedelmi lahayd madabaan lahayd buui walu fiirsa naseexo weey maarata arrintaa ay samaysay uu ka qabanayo saas zawjaduna saasoo kalea zawjkeeda laga rabaa inay ka celisoto war arrintan sax mehe naga da xadiikaas idan taasna waxay kutusinayaa naseexadii iyo maaratay abu daawud baa warinaya waana xadiis saxiixa wey qodob kale tobnaad ee labada qofba laga raba ee gurigu ku wanaagsanaanaya zawjinimadkiis maarata waxaa weeyaan ashucuuru bilmas-uuliyati labada darafba mas-uulnimo inay dareemaan aabbuhu zawjku inuu mas-uul inuu yahay uu dareemo zawjadan markii loo meherinayo bal u fiirsa caqdiga uu gelaaya waxaa la yidhi maaratay ina heblaaya oo maaratay ina galool ah oo meherkeedu saddex kun oo karoon yahay oo weligeediina uu kan yahay oo maarata intaasoo dhan ay tahay marashadeedii masruufkeedii gurigay degi lahayd iyo cuntadeedi iyo waxeed oo dhan ma qaaday ma dhihi karo ma qaadin waa lagu kala tega dudha ma qaadin markaasuu le waan aqbalay tunkaan ku rita wey wax o dhan waan qaaday waan aqbalay wey waa mas-uuliyad dhan buu qaaday idan ashucuuru bilmas-uuliyati ayadna sidoo kale weeyaan ninkan in la ii guuriyaan diyaar ah marka maanaa mas-uuliyaddii inaan la qaybsadaan diyaar ah wey idan ashucuuru bilmas-uuliyati fii kila arafayn labada dhinacba inay mas-uuliyad ay dareemaan inay mas-uuliyad hayaan xadidka cabdullahi bin cumar warinaya ee muslim bukhari kuso oran waad garanaysaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati markaasuu rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam wاrajulu raacin calى ahli beytihi ehelkiisa zawjadiisa iyo carruurtiisuu mas-uul ka yahay raaci u yahay wamas-uulu canh waa la weydiinaya wاlmarأaةu raaciyaة calى ahli beyti zawjiha wa waladihi wa hiya mas-uulaة canhu ila akhir اxadiid zawjaduna waa mas-uuliyadoo ninka gurigiisa iyo caruurtiisa iyo maalkiisa ay mas-uul ka tahay qiyaamadana waa la weydiinayaa qaabkay u maamushay idan ashcuuru bilmas-uuliya waxyaabaha guriga hagaajinaya ka mid ta oo isu dheelitiray shirkadii dadka labada qof ka dhexaysay ninkan hadduu shirkadda inuu leeyahay u arko oo maalkii u ahaa qofkii raasumaalka kanna u arkan waxaa weeyaan shirkadda way badbaadaysa idan ashcuuru bilmas-uuliya waxyaabaha guriga guurkiisa hagaajiya ama dhismihiisa ayay ka mid tihiin ayib sababka kale ee ko iyo tobnaad oo labada qofba ka wada dhexeeya waxaa kamida oo loona baahan yahay inuu qofka muslimka oo arrintaa ku baraarugo waxaa la yidhaahdo inay ka digtoodaan an yaxdaraa min ashayaan shayaanka inay ka digtoonaadaan shayaan iyo asbaabaha camalka shayaan keeni kara in labada qof iska ilaaliyaan waa inay ogaadaan shayaanku cadowgooda inuu yahay oo weliba cadowga oo ugu daran ee guriga u daran inuu shayaan yahay daliilkiisu muxuu yahay rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixa oo maarata axmed bin xambal iyo maaratay imaam muslim iyo intuba ay warinayaan baa rasulku wuxuu leeyahy alayh salat min xadis jaabir bin cabdillah radi allahu tacala canhuma wuxuu leeyahay ina ashayطaana aw ina ibliisa yadacu maarata carshahu cala alma ibliis carshiga iyo kursiga uu ku fadhiista badda bartankeedu ku yaalla halkaasuu dhiganaya aabbaheen aadam kii jannada ka soo bixiyay baa nool imisoo khibrad iyo experience uu leeyahay intee in laeg bu leeyahay ma le soddon sano labaatan sano qof bini aadama soo shaqeey waa laleyahay ninka hebel leeyahay experience wuxuu leeyahay thirty years soddon sano experience buu leeyahay ama afartan sano waa nin khabiira lagu leeyahay ibliis aadam jannada kii ka soo saaraa nool carshigiisa idan wuxuu biyaha badda halkaasu u yaallaa uu ku fadhiisanaya uma yabcau sarayaahu ciidamadiisa subi soo deri ordaya fasahaad dhulka kusii daayuu leeyahay ninba meel baa loo dirahaya galabkiina riboodkiibay keenayaan ribood bay la imanayo nin kasta wuxuu soo burburiyey iyo waxa fasaad uu la yimid uu soo sameeyeybu ribood u keenaya aabbahood ibliis bal u fiirsada garaadada uu bixin marka ibliis garaaduu bixinaya marka hadhow garaaduu bixinaya najma najmatayn maaratay najmatan alaaa najmaat maaratay janan waxaasuu wada bixinaya uu kala siinaya ragga fasaadka waxay soo sameeyeen ninka ugu weyn bal u fiirso markuu saas ugu yimaadaan wuxuu leeyahay marka faadnaahum minhu manzilata kan ugu dhow manzil ahaan ee uu soo dhawaysanayo maarata acdamuhum fitnatan kan ugu weyn xagga fitnada weeyaan ka u soo dhow ibliis soo dhawaysanaya waa ninka ugu fitna ugu fasaad badan wey oo waa ka hade yajiiu axaduhum axadkood baa u imaanayo kuwii mufsidiinta fa yaquul wuxuu leeyahay maa taraktuhu ibliisoo kamaana ah soo tegin reerkii aan u tegey xataa faraqtu baytahu ilaa markaa aan baynahu wa bayna ahli ilaa zawjkii iyo zawjadiisa aan kala saaray oo isfuraan oo kala tagaan oo gurguriyo kama soo tegin buu lehay fayudniihi minhu markaas soo dhaweynaya kaalay buu le soo fadhiisa meesha wayaquulu markaas wuxuu dhihi nicma anta ninka ugu fiican baad tahay reer dhaqanaa oo dhisnaabaad burburisay soo maha nicma anta wey ninka ugu qiimo badan ee garaadada ugu fiican la siinaya waa adiga wey idan cadowgaas sidaasay ku taargadgaraynayaa jooga zawjada iyo zawjku marka waa inay diyaar u ahaadaan inay iska dhiciyaan ninkaas oyna janis marnaba ayna siin acuudu billahi min ashaytaan rajiim wax yar haddii kusoo dhaco gabadhu inay tiraa shayaaiin iyo insi iyo jinba shayaaiin bay leeyihiin babalaaye u sheegaysa waa inaad cawud bilah min shaytan rajim oo ay taqwada ilahay ku dadaasho xadhigga ilahay qabsato ninkuna saasoo kale weeyaan an yaxdara min ashayaan shaydaanku waa inay ka digtoonaadaan iska ilaaliyaan oo aad iyo aad iska ilaaliyaan waa waxyaabaha waxaa weeyaan lagu liibaani karo qodobka labiyo tobnaad waxaa weya oo weli ka wada dhexeeya labadooda waa in alijtinaabu can almacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubta in laga fogaado naagtuna zawjaduna ay ku dadaashay zawjkana uu ku da macaaida oo shirka ugu horeeya oo xaaraamta ugu horeysa oo ikhtilaatka ugu horeeya waxaan ku baabaanay guryaheen u baaba'ahayaan waa macaasida sawaaun aan ognahay ama aana ogeyn waxaa ka mid a madharkeenna iyo iltizaamkeenna muuqaalka asagoo gabadha uu fiican yahay ayay iska safraysaa waa a macaasida ugu waaweyn bay kamidta maxram la-aan hooyaday baa xanuunsana meel hooyadaa haddii xanuunsanta maxrameeda uma kici karti sharci islaamka zawjkaada inuu ku raaca mooyaane abadan laguma ogolo maxaas telefoon baad u diraysaa hooyey kuma iman karo ma haysta maxram ilahay ha ku caafiyaad leeda haddii kale zawjkaada waa inuu ku kaxeeyo ama qofka kaloo maxramkaadi waa inuu kukaxeeyo abadan ma safri karti xajka ma aadi karta haddaad maxram wadanin kabasa daranba haddaad tira horadhay baan ukacayaa iyo maaratay eh, waxaa la gaahay samarkii oo qaahiraan soo saaminaya iyo syriyan soo saaminaya iyo dubay baan ukacaya ee eh, aduguna bal carruurta yarrag si ana ku waaweyn ma sii qaadi maxay tahay waxaas gurigaadana inuu dhismaa rabtaa abadan maya markaad soo noqoto waxaad u imanaysaa isagoo maaratay ina shabeel aroostay baad u iman oo guursadayba maxaa yeele macaasidaad gashay baa karbaash isag lagu dhufanaya qalbigiisiiba laga laga tirtiraya jacaylkaadi oo tu ina shabeel u arkay mar horeba uu guursadayba hadhow ba ayay waxba lagaama dhegaysanhayeed macaasidaad gashay jawaabteedii baad heshay bal u fiirso ninkuna saasoo kale weeyaan gabadhii raadliyadahed ee guriga u fadhiday ee fiicinayd yaa markuu jaad u kacay iyo ribo iyo xaaraam iyo sabreed u geli karbaash maalinkaas kala daali war bacdaada qaday dhaaf bay leedahay igata guriga waa gabadh maxaa kuu dha waa isbedeshe ismayna bedelin adigaa isbedelay markaad xaaraamta ku dhacdaybaa karbaash adigii kuu dhacay oo qalbigaa qalbigeedi laga masaxay jacaylkaadi alijtinaabu min almacaani almacaasi wadunuub macaasida iyo dunuubta oonu ka fogaano waa waxyaabaha gurigeennu ku dhismay xaaraam haddaad unti ama iyada cunsiis weligaa carruurtaaduna ma ficnaanaysa reerk reerkaaduna ma hagaagay war ikhwati fillahi macaasida aan guryaha ka ilaalin cajallaha kuu yaalla heblaaye iyo iyo wax wada aroos laga soo duubay iyo wax shayaaiina iyo sawiro iyo wa waa macaasi wey war waxaas intaad ka fogaan kartid bad baanu ku jiraayo la dhihi maayo qofku waa salime intaad dadaali karti oo cariri karti carar laakiin ha soo jiidanin intaad telefishin soo dhigatid oo maaratay aad qanaad soo dhigatid intaas kumanyaal inaad kala babedelatid oo kalba meel aad soo saartid waa khatar weeyaan khatar bay noqonaysaa idan macaasida iyo dunuubta oo laga fogaado guriga waxa uu ku dhismay ka midta uu ku hagaago laba iyo tobankaas nooc waa asbaabaha guriga uu ku dhismo oo labada qof ay ku hagaagaan waxaa ii hadhay labadii kale ee ninkana khaas ku ahaa gabadhana khaas ku ahaa halkaas waa in lagu joojiyaa wadaadka waxaan umalayn jeebkiisa wuxuu iga sii maaqanadu kolley fatuuro xoog badan bu haystaa an umalayn toban kalaan kugu daray bu yidhi marka anigana tobanka waa inaan dhaafin aan kusoo ururi laba iyo tobankaas waxaa weyan waa asbaabaha guriga hagaagiisa waxaan u gudbaynaa asbaabaha ninka zawjka khaaska looga rabo waan soo gaabinaya awalan waxaa ka mid a ah alictiraafu bifadli zawjati zawjadiisa fadliga ay leedahay waa inuu u ictiraafo waa inaad u ictiraaftid gabadhan zawjadaada waxa ay qabato waa inaad u ictiraftid ood xaqirin inaad u ictiraaftid baa lagaa rabaa maxaa yeelay kaasaa wuxuu keenayaa maxabada qalbigaada inaad qalbigeeda kasbatid maa sha allahu waa tira waxay qabato daliilkeedana rasuulka alayh isalaatu wasalaam caaisha ayaa waxay leedahay maa irtu ala mraatin maa irtu ala khadiijati ba tir min karati dikri rasuulilahi alayh salaau wasalaam intaan khadiije aan ka masayray qof aan ka masayray ma jirin baytir maynayna soo gaadhin hadda ogow khadiije intay dhamatay kadib u rasulku guursaday maxay u masayrtay caaisha waa hadalhaynta faraha badanee rasulku sheegi jiray kaana khadiije kada kaana tafcalu kada kaana tafcalu kada buu dhihi jiray waan ka masayray bay tir maxaa dhacay markaasu wuxuu dhihi markaas intaan soo baaday waxaan dhihi tiri waxaad sheegaysaa maarka rasuulka allow wuxuu sheegi jiray bay tihi kan weeye kan weeye kan weeye maalin maalmaha kamida tii walaqad dakaraha yawman buu sheegay markaas caaishu ismadax marto waxay tihi markaas waxaan ku yidhi faqultu ma tasnacu bicajuuzin xamraau shadqayn yaani habar duqowday oo dhafooraheedu guduteen oo cidlaan marsatay maxaad maarata qad abdalaka allaahu khayra minha ilahayna kuwa ka khayr badan kugu bedelay maxaad maanta dhan ka hadlaysaa baan ku idhi bat habar gabowday oo dhimatay oo dhafooraha marsatay cilaan marsatay oo kan ahayd kan ahayd maxaad oo ilahay kuwa ka khayr badan kugu bedelay maxaad u daba socotaa baan ku idhi bat rasuulka jawaabtuu siiye fiiri faqaala alayhi الsalaatu wasalam wuxu ui wallahi ma abdalanii abdalanii lahu minha khayran minha wax ka khayr badan ilahay iguusa bedelin bui maxaa yeelay aamanat bi xiina kafara الnaas ui way i rumaysay goortay dadku ay igu kufriyeen bal ufiirsa wasadaqatnii xiina kadabanii annaasu waay way raacdeen goortii dadku i beeniyeen wa awsatnii bimaalihaa maalkeedii iyo xoolaheediina way igu garab istaagtay wawasatnii bimaaliha xoolihii hantidii lahaydna way igu garab istaagtay way bixin jirtay ku infaaqin jirtay id axramanii annaas dadku markay iga xoolahoodii ii diideen xoolahoodii bay igu bixin jirtay bu warazaqanii allahu minha alwlaad aw kamaa qaala calayh isalaatu wasalaam ilaahayna wuxuu iga siiyey awlaad buu iga siiyey buui aanaan kayrkeed liga siinin baa liga siiye bu bal u fiirso fadliga ila iyadoo dhimatay buu saa u sheegi jiray bal intuu wax bixiyo oo wax gowraco hadaayaad dadka asdiqadeeda ha u bixin jiray idan alictiraafu bifadli zawjati zawjka waxaay waxyaabaha guriga uu ku hagaagma inaad gabadhii aad u ictiraaftid wanaagga ay leedahay guriga ay qabatay shaqada ma shaqaday kuu keentay maa sha allah qada aad u macaan baad keentay jazaaka allaahu khayr waxaa weeyaan hawshay qabatay aad ku qadaraysa waxyaabaha u qiima laakiin haddaad degey damba iska dhigto tiri maxaa maxaa maxay tahay waxaad keentay maxaa ma keligaa haweenka o dhan ba sida marashan ku kare war sidaas maaha war xuquuqday gabadha kugu leedahay way ka weynta midaas qodobka kale labaada lagu leehay waxaa weeyaan sana ninka zawjka laga rabo ee khaaska wa maaratay looga rabo cuntadeeda inuusa ceebaynin allaa yuciiba acaamaha cuntadeeda inuusa ceebaynin rasuulka alayh isalaatu wasalam wuxuu leehay xadiis anas abu hurayra wuxuu leehay maa caba rasul lah sal l slam acaaman qatu in ishtahaahu akalahu wain karihw tarakahu wuu iskaga tegi hadduu doonana wuu cuni jiray hadduu markaas uu jecel yahay haddii kale u iska dhaafi jiray weligii ma caayan cunto cus baad ka badisay cusba laguma wadaraan umalayn raashinkeen hadda waxaasaad ka badisay ama cuntadu saas weeyaan abadan akhlaaq xumo weeye inuusan cuntadeeda ceebaynin haddii hataa uu wax dhaliilo ku arko waqti dambe uu yidhaahdo waxaa weeyaan cuntadu aad bu fiican tahay lowlaa saay saay ahaan oo maarata si dhimrina oo ugu sheego oo maarata ayna aad u xanuunsanaynin waxaa kale qodobka kale ee saddexaad ee laga raba rafiiq inuu ahaado nin dhimriya oo layin ah oo u dhimriyo oona degdeg iyo waxa aan lahayn xadiidka rasulka ala sl aisha waxay tihi maa kaana riu rasulku wuxuu yidhi maa kaana rifqu fii shayin qatu ilaa zaanahu walaa nuzica min shayin ilaa shaanahu rifqin iyo dhimrin shay lama siiyo ilaa wuu qurxiya wuu hagaajiya lagama siibo oo dhimrin lagama qaada sheega ilaa wuu halaynaya degdeg iyo go-aan qaadasha iyo orod haddaad samaysa o heerka dhan waa halaaba waa inaad rifqis iyo dhimrin iyo akhlaaq fiican iyo khuluq aad kula dhaqantayo shay markaad artaa boodayna u dhimrin limaada aad waxaan u samaysay maxaa arrinta kuu kalifay sababkii weydiiy si tartiiboo dhimirsan u ha qodob kale afraad waxaa weeyaan alxilmu wاlsabru wاlanaad deg dulqaad badan iyo degdeg dari oo tartiib aad aad u fiirsanaysi baa lagaa rabaa inaad dulqaad badan yeelsi wax badan baa kugu dhici waxaada jecleen baad arki dulqaad badan inaad samaysi kana fiirsati actionkaad qaadaysa iyo tallaabada ad qaadaysa daliilkeedana rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam ashaj ibn cabdilqays ninkii ahaa uu rasuulku wuxuu ku yidhi ina fiika khaslatayni yuxibuhum llahu subxaana wa tacaala nin yahow laba arrimoodoo ilaahay uu jecel yahay baad ku sifoodood leedahay buu ku yidhi maxay yihiin alxilmu walanaad weeyaan dulqaad iyo tartiib degenaansho badan iyo dulqaad baad leedahay waa laba sifo ilahay uu jecel yahay idan zawjka waxaa laga rabaa labadaas sifo inuu ku sifoodo hadduu leeyahay alxamdullah hadii kalena uu kasbado dulqaad badan iyo degenaansho iyo degdeg dari uusan degdegin oo tartiib ah r qodobka kale shana waxaa weeyaan ixtiraamu ra'yi zawja zawjada ra'yigeeda inuu ixtiraamo mararka qaarkood ayadaa ra'yigeeda kaa sugaabsan qof kula nool weeye inaad mushaawaro weydiiso ra'yi weydiiso oo go-aankeeda iyo ra'yiga ku siisa aad mararka qaarkood sawaab uu noqdo kaa sugaabsan yahay aad tidhahdes adaa maanta iga toosa ra'yigeeda aad qaadata daliilkeedu muxuu yahay sanadkii toddoba sanadkii lixaad sulxulxudaybiya rasuulka alayh isalaatu wasalaam markay cumro u kaceen kufaaru quraysh u dideen oo caqdiga la kala saxeeday in laiska noqdo saxaabadu ay noqdaan sanadka soo socdana ay cumradii ay u yimaadaan baa rasuulka alayh salaatu wasalaam go-aanka markii la dhamy wuxuu yihi xalaal noqda oo qof marka xajka loo diido waa inuu halkaa ku xalaalooba xooluhu wadiba halkaa ku gawracaya timihu xiiranaya saxaabadii wuxuu ku yidhi timaha iska xiira oo xoolaha gawraca saxaabadu arrinkiibaa ka degaandegi waaye waxay dhaheen beytka ilaahay maana gaadhin seen anagoo halkan u joogno naga cel dhexdeena timaha nagu xiran arrintiiba aad ugu cuslaatay wuu soo noqday rasuulka isagoo xanaaqsan wuxuu kusoo noqday umu salama oo zawjadiisah muxuu yihi saxaabadii hadalka way qaadan laayihiin markaas waxay ku tiri ma kuu sheegaa arrin haddaa samaysid oo arrintan o dhan ay fulaysa haa buu yidhi waxay tihi adoon la hadlin intaad baxday halaaqa ninka tima xiiraha u yeedh timahaada xiir bay tiri markay ku arkaan adoo xiiray biddigooda way kugu dayanayaan bay tiri ra'yigii buu qaatay wuu tegey xalaaqii buu u yeedhay timihii buu ku bilaabay inuu iska xiiro laga xiiro saxaabadii iyagoon lala hadlin baa kaaduu an yaqdacuu manka canaaqam inay luqunta iska gooyaan bay ku sigteen bal ufiirso ra'yigii umusalmu qaatay rasulka alayh isalaatu wasalaam idan axyaanan zawjadu way kaa ra'yigeedu kaa ficnaan kartaa inaad qaadato tira alelah ra'yigaadu sawaab wey sawaab wey syri iyo maaragtay masr keen u guuraa war labada midna u guuri mayna soomaaliyana gebi tir iyo africa waa inaad tiri alelaha adaa iga ra'yi fiican a meeshii asalka noo ahayd wey soomaaliyaan tegaynaa idan waa inaad uqirtid itiraaf ixtiraamka ra'yigeeda ood ixtiraamtid waxyaabaha gurigu ku hagaagay kamid taha alcadlu wa cadam ulmi inaad cadaalad samayso qodobka kale lixaad cadaalad inaad u samaysi ood ku dadaasa haddii zawjaad badan aad qabtina maarata xuquuqda aad u samaysa haddii tu keliya ay tahayna cadaaladda meherkeeda inaad siisi ooda ka dulmiin haddii hanti iyo xoolo leedahay aad biduuni idinkeeda aada iska cunin xuquuqda ay lahayd inaadan ku xadgudbin waxyaabahay u baahan tahay inaad u ogolaati duruustii iyo cashir qaadashadii inaad u ogolaati waxyaaba inaad u ogolaati ooda dulmi aada ku samaynin oo cadaalad aad kula dhaqantay waa waxyaabaha zawjka looga baahanya w reerku sidaa hadduu yidhahdo guriguu hagaagayaa idan zawjadiina waxaa weyaan aacada haddaan usoo gudubno zawjada oon dadejinaya ko waxaa ka mid a eh, daacatu zawjiha zawjkeeda inay ateecdo waxaana macaasi ka ahayn waxaana macaasi ka ahayn maxaa yele rsulku alayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi xadiid silsila saxiixo sheekhabani ku soconaya keyrkii wuxuu rasuulku lehay zawjada fiican intii la weydiiyey waxaa la yidhi maaragtay ayunisaai khayr baa la yidhi isagoo ka hadlaya xadiidka haweenka tee ugu khayr badan markaasuu rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam waxaa ugu khayr badan allatii tasurhu idaa nadar waxaa ugu khayr midda markuu feeriyo farx gelinaysa dhar qaadashadeeda iyo labiskeeda iyo carabteeda markuu feeriyo wuu ku farxiy wa tuiicuhu idaa amar markuu amrana adeecaysa walaa tukhaalifuhu fi ma yakrah fii nafsiha wa maaliha una ku khilaafaynin nafteedii maalkeeda wuxuu diidan yahay ayna marnaba ayna samaynayn waxaas uga ogolayn ayna samaynayn markuu feeriyo way farx gelinaysaa markuu amar siiyana amarkiiba adeecaysa rasuulkan waa kuleeyahy haddaan qof un qof u sujuud dhehla zawjadan zawjkeeda dhehla u sujuud buu rasulku yihi alayh salatu idan xuquuqda zawjka waxaana macaasi ahayn ayadaa wax kasta ka horaysa hooyadaa iyo asaga iyo aabbaha hadday isu qabtaan waxaan macaasi ahayn asagaad raacaysa hadduu ku yidhahdo guriga hooyadaa ma tegi karti macaasi weeye oo raximgo asagaa lala xisaabtamay lakin adugu ma tegaysa adiga asagaad raacaysa oo hadalkiisi baad ku adeecaysaa arrintaa dembiga ka ratimaana asagaa tunka u ridanaya qiyaamada asagaa raximgoyska lagula xisaabtamaya adu laakin waxaad fulinaysaa zawjkaada inaad ku adicin ood raaci inaga laakin war anu anoo shalay ina galoolaadi aragtay xaggee wey lama rabo midaas war zawjku waa zawjkaadi wey mas-uuliyaddiibu dhan buu qaaday inaad ku addicdi waxaana macaasi ahayn ayib waxaa kale oo ka mida zawjada oo laga rabaa sidoo kale zawjadu inay zawjka ehelkiisa ixtiraam iyo qadarin haday rabto zawjka inay hanato hooyadii aabihii maaragtay dadkiisa iyo familkiisa inay soo dhawayso hanato waa waxyaabaha zawjku ay ku hanan karto oo gurigan uu ku hagaagay laakiin zawjada ninka reerkoodii baan arki karin hooyadii iyo aabihii iyo dadkiis aan arki karin oy tidhahdon labadeenna baa isguursanay sax ma noqonaysa asna sidoo kale weeyaan reerkoodii waa inuu gabadha markaa u jeclansanaado oo u xidhiidhiyo sidoo kale marka qodobka kale saddexaad waxaa weeyaan ama afraad oo zawjada looga baahan yahay alihtimaamu bima yuxibu zawjuha inay ihtimaam siiso waxa zawjkeeda uu jecel yahay cuntada uu cuno dharka uu xidho jiifkiisa waxa uu jecel yahay oona macaasi ahayn inay ihtimaam siiso oy ku dadaasho wax allaale wuxuu zawjkeeda uu jecel yaho macaasi ahayn dhaqankiisay taqaanaa waxa uu jecel yahy hadday cunto noqoto hadday barfuun noqoto hadday jiif noqoto hadday dhar xidhasho noqoto waxa uu zawjkeedu jecel yahay waa inay daraasiiso oy maarata ay ay aad ihtimaam u siiso wuxuusan uusan jeclaynna ay ka fogayso oy tiraahdo waa inay saas qaabkaas hadday ola dhaqanto guriga waxyaabuu ku badhaari bay ka mid tahay qodoba kale si maarata lixaad waxaa weeyaan inay ka fogaato albucda can rufaqaa'i suuq inay can raafiqaati suuq gabdhaha xunxunka ama dadka saaxiibnimaadka xunka inay ka fogaato kuwa mufsidiinaa jira mufsidaad baa jira oo guryahoodii burburiyey inay ayna tan guriga ka burburiyaan bay rabtaa na maxay tahay afar iy labaatan sana gurigaad ku jirto annagu waan safaraa oo waan baxnaa oo waan soo gallaa oo waan seexanaa oo waan istaagnaa oo waan fadhiisanaa cidna waxna lama hadasho maxay tahay adu waaa eh, waqarna fii buyuutikuna lagu lehay maxay tahay yurub baaba joogtaa iyo kan mufsidaad weeye inay ka fogaato ama rag ahaadeen ama dumar ha ahaadeen inay dadka dheg ayna jalaq u siinin inayna dhegaysanin maaratay naseexada wixii wanaagsanna ay qaadato wixii xunna iska dhaaf waa waxyaabaha zawjada laga rabo weeyaan sidoo kale rif zawjkeeda inay had iyo jeer inayna habeenkii ayna seexanin ayadoo zawjkeedu uusan raalli ka ahayn waa arrin muhiima jiddan wey zawjkeeda ayadoo raalligelisa waa ina habeenka seexataa wa ilaa khatar weeyaan rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi zawjkeeda iyadoo u cadhaysan duu seexdo waa khatar xadii xasana oo imaam tirmidi warinayo maarata abu umaamat albahilina uu rasuulka ka warinahay wuxuu rasulku lehy alayh isalaatu wasalaam alaaatun laa tujaawizu salaatahum aadaanahum saddex qof salaadooda dhegahooda ma dhaafhayaan labada dhego salaada u dhaaf macnaa lama aqbalahayo alcabd laabiq addoonka baxsada xataa yarjic ilaa sayidihi wamra'atun baatad wazawjuha calayha haalib zawja bariday oo seexatay oo zawjkeed u cadhaysan yahay wa imaamu qawmin wahum lahu kaarihuun iyo dad nin tujinaya dad imaam u ah oy necab yihiin laakiin qasab iyo sandull imaam ugu yahay istagu ama diida ama hadiidin anaa imaam idin noqon buu lehay asna salaaddiisa lama aqbala zawjada zawjkeeda asagoo u cadhaysan ay seexatayna sidoo kale salaadeeda lama aqbala inay raalligeliskiisa ku dadaasho rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam intii la weydiiyey xadiid dheerbu wuxuu ka hadlay ragga ehlu jannada ee fiifiican markaasuu haddana wuxuu yidhi gabdhaha ehlu jannada ee jannada gelaayo ee fiifiican waxaa ka mid a markuu weydiiyey alaa ukhbirukum maarata bikhayri nisaa'ikum war midii sheegaa haweenkiina kuwa ugu khayr badanoo min ahlijanna ka mid a alwuduud lwaluud wey kuwa raggooda jecel ee carur dhalka badan idaa idaa alibat ama idaa aqdabat zawjaha zawjkeeda haddii ka xanaajiso aw sua ilayha iyadii xumaan lagu sameeyo aw hadiba zawjaha zawjkeedu uu sideed sidiis u xanaaqo qaalad markaa waxay dhehda ama way ka xanaajisay ama sidiisu usoo xanaaqay ama iyadiibaa maaratay wax xaggiisa ka soo gaadhay ee waxay ku leedahay haadihi yadii kan waa gacantaydii weeye fii yadika gacantaada kale keen aan sidaas kuuqamargacanta dhexdeeda ahaatay laa aktaxilu bikamdin xataa tardaa indhahayga isma gelinhayo oo ma seexanayo ilaa aad raadli iga noqoto keen gacanta bay leedahay gacantaydi waa tan gacantiisiba qabanaysa gacanta sidaas u salaamaysaa raaligelinaysaa markaas waxay laa aktaxilu bikamdin marka xataa tardaa abadan gacan indhahaygu isma gelinhayaan oo ishaydu ma laamayso hurdo iga soo degi maysa ilaa aad ka raadli noqoto xadiikaasna waa xadii xasana weeyaan jaamicu sahiirku shekh albani silsila saxiixa yuu ku xasaninaya ikhwati fi llahi dan zawjadu haddii arrintaas samayso waxyaabaha guriga laga rabo waxyaabaha guriga ku hagaagi wey waxaan ku khatimaya u dambaysay oo muxaadaradayna kuso dhamaysa aliqtidaa inay ku dayata gabadhi gabdhihii saalixaadka fiificnaa ee saxaabiyada ah gabdhihii fiificnaa hal gabadh baan miaalkeeda she umudarda hadday tan idinku jirta shee maxamed idriis uu muxaadaradiisa ku jirtay umudarda alkubraa iyo umudarda asuqraa baa kala jirta alkubraa saxaabiyad bahayd asuqraana taabiciyeed ba ahayd siddeetan iyo ko hijri markuu ahaa ayay dhimatay abudarda markuu dhimanhayey ayaa waxay tidhi yaa abaa darda inaka qad khaabtanii ilaa ahlii fazawajuuka bay tihi adigu reerkaygi baad iga doontay markii naftu qabatay abudarda uu dhimanhayey bay soo dul fadhiisatay xata abudardow reerkayagii baad iga doontay fazawajuuka markaas kaa guuriyeen wa ana alyawma akhdibuka anaa ku doonayay tihi maanta bal u fiirsa maanta anaa ku dooni bay tihi agee u socotaa gabadhaas markaas wuxuu yidhi idan haddaad saa ay tahay wuu fahmay laa tazawajii bacdii buu yidhi mar haddii saa tahay oo rabti inaad i doonti gadaashay nin dambe ha guursanin macnaheedu maxay tahay zawjada zawjka u dambeeya jannada haddii labadoodba jannada galaan zawjka u dambeeyay zawj u noqonaysaa siirada akhriya iyo nusuusta kusoo aroortay zawjo walidaalika saa darteed ba haweenka nabiga looga xarimay inay gadaashtii la guursado maxaa yeele lama ogola nin dambe in u guursado idan zawjada ninka u dambeeya yay zawjkiisa noqonaysa hadday jannada galaan idan waxay tihi adaan maanta ku guursanaya ku doonayaabit aniga haddaa shalay reerka anaga i doontay ku siiyeen maanta anaa akhtibuka alyawm bay ti maanta anaa ku doonayo waa fahmi wuxuu yidhi idan laa taawiji laa tazawajii bacdi gadaashay ha guursanin bal u fiirso fakhaabahaa mucaawiyaa soo doonay cahdigii mucaawiya mucaawiyaa soo doonoo amiir ah markaasay diidda waxay tihi abadan ahdi baan qaaday taa anugu abadan bay tiri abudardaan doonay bay tiri anugu oon jannada inaan isku guursano aan rabaa oon zawjadiisa aan noqda walu fiirsada iqtidaa bisaxaabiyaat iyo gabdhihii fiifiicnaa inay gabdhuhu ku daydaan waxyaabaha gurigeenna uu ku hagaagi wey ikhwatii waxaan isku soo uruurinayaa wakti dheer baana qaata waktigeeda ka sii fog wax oo dhan ra'sulamri waxaa weya taqwa allahi wey ikhwati fi llah ra'sulamri oo dhan waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ويرزقه من حayثu laa yxtasib وmaن yتqi الlaha yجعل lah min أmrihi يusrا balu fiirsada ninka ilaahay ka baqa faraj buu ilahay siinhayaa meel usa waa ka filan ilah baa ka irsaaq ninka alla ka cabsada amarkiisa waa nakiro wey yجعل lah min أmrihi يusrا amarkiisa oo dhan ilahay wuu sahlaya wax oo dhan baa ilahay ku sahlaya idan ikhwati fi lahi guryaheenna taqwada ilahay aan ku dhaqno alla ka cabsi aan guryaha ku dhaqno markaas guryahenu hagaagaya laakiin haddaan meel kale aan wax la raadino innaga ayaa wixii ka ratima dusheena noqonaysaa ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaa biasma xusna wasifaati alculaa inuu guryaha saciid nooga dhigo sacaada zawjiya inuu ilahay nagu risaaqo inta reeraha leh reerkooda ilaahay subxana wa tacala u macaaneeyo intaanaan reer yeelanina ilaahay gabdhaha zawjaad saalixa inuu ilahay u sahlo ragguna gabdho fiican ilahay subxana wa tacala u sahlo guurkuna waxaa weeyaan waa muhiim jiddan weey idaa tazawaja alcabdu faqad istakmala nisfa diinihi falyataqi lah fi nisfi baaqi rasulka xadii xasana adoon ninku hadduu guursado diintiisa niskeed baa u fadhiisanaysa nis kalena ilahay oga baqo marka ilahay subxana wataala allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaab annaar ilahay subxana wa tacala waxan weydisanay biasmail xusna wasfaati alculaa inuu dadka janaalfirdows saan meeshan ugu kulunay inuu ilahay noogu kulmiyo guryaheenna iyo carruurta inuu ilahay noo hagaajiyo dumarkeenna iyo raggeennaba ilahay inuu noo hagaajiyo diinta islaamka inuu ilahay nagu risaaqa ku dhaqankeeda intaanu noolnahay islaamku ilahay nugu noolaysiiyo haddaan dhibannana ilahay subxaana wa tacaala tawxiidka nugu dilo aakhiru kalaamina ilahay kelimatu laa ilaha illa allahu alla uu ka dhigo ilahay subxaana wa tacaala gaalada sharkooda ilah naga xijaabo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa laakhirati xasanata waqina cadaab annar wa allahu cala nabiyina muxamedi wa cala wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakatu wa allahu khayr jazaaka allahu khayra waaxsana allahu ilayk wabaaraka fiik sheekhana sheekh abuucaynaan ilaah miisaanka xasanaadka u saaro wakhtiga inta badan isagaa qaato su-aalo badana ugu talagala wakhtigan waxaa ugu dar waxaa waa kici weyseen waxaan kaloo arkay waxaa weya su-aalo aad u tira bato oo mawduuc ugu tira badanu noqday oo ugu su-aalo badan sidaa daraaddeed laba su-aal bisaan kusoo koobaya mawduuca waxaan kaloo jecla inaan intaan su-aalaha sheegin su-aalaha lama tuurayo kuwa halkan keena iyo kuwa kaleba berri waxaa jirta nadwo ka hadlaysa xalinta khilaafaadka qoysaska soomaaliyeed ee ku nool reer galbeedka marka taas ayaan su-aalaha ku dari doonaa insha allah culammadan u gudbin doonaa marka su-aalaha badankood dib aan u dhigi doonaa laba su-aal oo keliya sheekh abuu cayneyn maadaama aad sheegtay guurku inuu wanaagsan yahay inuu ka dhaco meelaha khayrka sida masaajidada waxaa jira meelaha qaarkood uu hadda guurku ka dhaco waa meelo howl la soo kareeyo dumarku waxay ka yimaadaan ama ay ka soo tagaan meeshaasi uu habeenkii saqda dhexe ama wixii ka dambe ilaa afarta habeennimo waxaa arkaysaa gabadhiiyo wadaad ah asturan jalaabiib qabata haddana waddadii taagan afarta habeennimo bas iyo teebaane iyo tarigna aan soconin cid la socotana si jirin arrintaa ka waran falyatafadal sheekh bismi illahi raxmaan raxiim arrintaa waxaa la yihahdaa xog ogaal weydiin baa la yihahdaa xogtii o dhan waa la hayaa marka iyo jawaabteed waa hayaan laakiin waa waa yoolbaadhis weeye inay arrintaa ayna fiicinayn gabadha naftarkeeda way ku qanacsan tahay wiilkuna wuu ku qanacsan yahay ikhwati fi illaahi howl ha la kireeyo oo aroos ha lagu samaysto dawaabidda shareecada islaamka waa in la ilaaliya awalan rag iyo dumar waa inaan ikhtilaad lagu samayn video iyo wax la duuba iyo sawirana waa inaan la keenin wax kasta oo xaaraam waa in laga ilaaliya amaa masalada haweenka habeenka imanayaan waa arrin khatara wey halkan qura kama jirtae yurub oo dhan bay ka jirta arrintaas waa fasaad weeyaan aad iyo aad khatar u ah gabdhaha maalinka ha yimaadeen ragguna galabta ha yimaadeen gabdhuhu maalin weyn ha yimaadeen maalinka dantooda ha dhammaysteen oo dawaabiddii ha ilaaliyeen keligood ha noqdeen waxba yaan laga duubin oo ragyusa u imanin oo waxaasoo dhan ha laga ilaaliyo maalinkai dantooda ha dhammaysteen meesha duhurkii loo tukadana ha lakala rawaxeen guryahooda ha ku noqdeen duhurkii wixii ka dambeeya raggu ha yimaado sidaasa xalku noqonaya haddii taa la yeeli waayo masaajid ha la keeno maxaa yeele masaajidka waad ka nabadgeli haween baa imanhaya masaajidkaa lageey hadii la qof dumar oo ku iman waa yarta ilaa mid mid yar wax yar mooyaane kuwa ka shaqayn mooyaane ma masaajidka arooska naga daayaa la dhihi guryahoodii joogayaan masaajida keena haddii laidinka diidana haweenka maalinimo haga yimaadeen sidaasaa maaratay arrintu ay ku xalismi kartaa haddii kale qaabkan kale waa munkar khatara weeyaan waana aad waxaa weeyaan gabadh xijaab qabta oo habeenkii wakti saacad dambe bas sugi ama meel taagan waxaa weyan waa khatar wey waxaa shayaadiinta ad aragteen iyo halaq jiifka o dhan haddii maaratay uu mid ordi uu jeedho oo khamri cabsan soo dhibaato mooha waa dhibaato marka lama ogola arrimaha mas-uuliyaddana zawjkaa qaaday mas-uuliyadda zawjkaa qaaday arrinta hadday dhacdo xaq buu u lehay inuu u diido arooskaa xaq buu u leeyahay kumana gacansayri karto inuu yidhahdo ma ogeli mar hadduusan maalin ahayn tegi mayso hadduu yidhahdo xaq buu lehay inay adeecdana waajib bay ku tahay wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh su-aasha ugu dambaysa su-aalaha waa su-aal tala ah sheekh nin ayaan isla goosannay ama ismasaafaysanay muddo fog reerkayga aan ogeyn carruur baan isku dhalnay dabadeed reerkii markay isku kaay oggolaadeen waxaan ahayn dad isla degan laakiin wuxuu igu tuhmay inaan sinaystay muddo shan sano ka hor ayaa igu dambeysay ninkaasi ilama degnaa wuuna ciiri anigii carruurtii isagu shan sano ka hor ayuu guursaday xaas kale anigu hadda inaan guursada rabaa maxaa tala iigu talin leed bismillahi masaladaas fatwaba lama yidhahdo taasoo kale fatwada waa talo weeye talada noocaas oo kalena qadaayaad bay leedahay iyo majaalis bay leedahay noocan oo kale fatwo ama talabixis laguma waxeeye waa in la geeyaa markaska iyo meesha eh, halkan oslo tawfiiq waa in laga qaybta usarka qaabilsan baa arrintaa loo geynaya fataawo iyo talabixis halkan lagaga dhiibay arrintaas ko laguma dhaqi karo xayfiyada ay tahay waxa siday guurkoodu ahaa meeshu ku dambaysay meeshuu ka bilowday hadda meeshay kala joogaan waxaasoo dhan baa la daraasaynayaa markaa kadib baa adfayska la siinaya iyo talada marka waxaan kula talinhayaa tawfiiq ha aado qaybta usarka ayagaa xawilahaya ayagaa daraasaynaya wabilahi tacala tawfiq halkaasay gabadhu markaa u kacaysaa laakiin halkan laguma talabixis lagama bixin karo wallahu aclam jasaaka allaahu kheyr sheekh su-aashaas adigu unbay kugu soo noqon doontaa gabadhaasi oslo ma degna norway ma degna baaltoogay su-aasha ka timid waxayna ka agdhowdahay meesha aad degan tahay sheekh abuucani inay la xiriiri doontaa insha allah naam wax yar ogeys ha ka celin wax yar fadhiista wax yar